بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد dabcada aan haysta waxaanu kusoo istaagnay boqol iyo afar atadliis haddii midda aada haysataan wax safxaad un ku daraa insha allah eh, markii ugu dambeysay waxaanu ka soo hadalnay shuruuda uu leeyahay alxadiid aلصaxiix oo aanu soo niri شhan sharطi ba asaasiya si xadiidka lagu magacaabo xadiiث صaحيiح haddii shuruuda mid kamidihii la waayo amaba uu nuqsaano ay soo gashay sida dabdigii oo kale xadiidkii inuu hoos usoo degayo oo xasan uu noqonayo haddii midkeed mid la waayana daciif uu noqonayo wakulamaa shuruudu ay hoos ay u dhacdo xadiidka awoodiisan inay hoos u dhacayso waxay ka mid ahayd masaa-isha aan meel isla soo dhignay markii isuukay dambeysay marka waxaanu ka hadlaynaa oo kale waxa shuruudda qaarkood baa waxay u baahdeen faahfaahin sida cadaalat ruwaad maxaa lagu magacaaba kadib atadliis muxuu yahay atadliisu huwa an yakuuna araawi tadliiska sidiisa luqada carabiga waxaa lagu magacaabaa wax la qarinayo dalas markuu jiro waa marka gudcurka iyo iftiinka in yar ay soo gelayaan tadliisa beecana waxaa lagu magacaabaa inaad qofka u muujidid badeecadanu inay tahay mid boqol kiiba boqol fiican waxba aanan qabin laakiin hoos wuxuun ay ku jiraan cilad waxbaa si ka ah qofka markaad gaari aanan shaqaynayn amaba motoorka saaran uu yahay ka kac ama meel biyo uu ka sii daayo amaba wuxuun isku dardare markaad tira wuu fiican boqol kiiba boqol intaasu kilomitr buu socdo aad noocan maa u qurxday tadliis baa lagu magaca luqada carabiga dallasa yudallisu tadliisan asalka kelimada iyo falka meeshuu iska soo rogay meeshaas asal ka timid xadiidkan waan ogaan doonaa marka tadliiska uu soo gelay maxaa lagu magacaabaa huwa an yakuuna araawi waa raawiga inuu ahaado qad akhada alxadiida xadiidka ninkii ka qaatay canman man laa yuxtaju bihi ruux aan la xujaysanayn raawi daciif ah oo hadalkiisa aanan la dhegaysan lahayn oo shuruuddii aan u shardinay ninka xadiidka warinaya ee soo xiganaya in laga helo laga waayo ama bidcu dadka u sheega amaba xifdigiisaan lagu kalsoonayn ninkaasoo kale xadiidka ka warinaya fayuslixu sanada sanadkuu marka hagaajinaya liyuuhima الsaamica si uu u moodsiiyo qofka wax dhegaysanaya ana riwaayatahu riwaayadiisa iyada ah maqbuulatun mid la aqbalay inay tahay waa sida misaalka hadda aan kusoo misaalin oo kale riwaayadii cila ku jirta riwaayadda waxaa ula jeeda xadiidkii oo ninka warinaya ayaa wuxuu yahay nin farta lagu taagay xadiidkiisa aanu suuban in lasoo xujaysto ama lasoo deliishado ninka muxuu samaynaya marka sanadkii buu kuu qurxinayaa nin daciifan uu ku jira ogow ninkaasa laga qarinaya kaman rawaa can majruuxin sida ruux xadiidka ka wariya masalan qof la jarxiye jarxi waa culimmada markay yihahdeen hebel yaan lagu dhowaanin xadiidka waa sida أو majhuulin ama ruuxan la oqoon ruuxan la oqoonin waxaa laga yaaba inuu daciif noqdo haddaadan adiga oqoon bismin magac uu kaga wariyo yuuhimu moodsiinaya dadkii anahu axadu hiqaati ruuxa inuu ka mid yahay nimanka hiqaatka lagu kalsoon yahay aw yusqط الraawi ضaciifa amaba uu rido raawiga ضaciifka ah wayaأtiya uu la yimaado bilafdin lafdi uu la yimaado lafdigaasu yuuhimu malagelinaya aلsaamica ruuxa waan maqlayahay ama ruux xadiidka dhegeysanayay alأkhda in xadiidkii laga soo qaatay canman fowqahu ruux ka sareeyey بأn yaquula inuu yihahdo kale qaala fulan hebel baa yihi aw naxwa dalika ama kaa wixii lamida uu yihaahdo waa maxay mثalا tdliiska marka marka la sameynaya laba siyood baa loo sameeya siduu sheeka ku baraarujiyey qeybta koowaad inuu qofkii mثala markuu xadiidka uu warinayo inuuba ninka ka tuura meesha mثalا waxaanu ka dhigno in mحamed uu ka warinayo yuusuf yusufna uu ka warinay cmar waa misaal aanan jirin oo iska wadayno maxamed yusuf an cmar kaba dhig yusuf inuu nin daciifa u yahay muxuu samayna ninka kan xadiidka wuxuu le yusuf can cumar meeshu yusuf maxamed wuxuu ka warinaya cala wuxuu ka warinaya cumar yusuf uu meesha ka tuuraya marka waa maxay waa marka uu leeyahay naadimka tix buu ku sheegay oo gabay uu leeyahay alawalu lisqaatu lishaykhi inuu sheekha meesha ka tuuro waاthaani yasifuhu bima bihi laa yancarif amaba sheekhi wuu u daynaa meeshuu ku jiraa laakiin magaca dadka u yaqiineen oo ku caanbaxay magacaas buu intuu noocan maa qariyo magac kale u sameynay meesha yuusuf laga dhihi jira wuxuu leeyahy abu fulan abu abu caamir abu xafsa abu cuثmaan magac kale u sameynaya ujeedadiis maxay tahay inuu qariyo ninka kan ama wuxuu noocan maa eh, ku magacaabayaa naanays ayaan dadka u aqoonin oo dunyo dayn buu iska leeyahay naanays bu naanays naanays gaar waa laga markaas isagaba sameeyo marka intaa ujeedadu ka leeyahay ninka kan xadiidka warin ujeedadiis waxay tahay in uu ceebta sanadka ku jirtaay uu qariyo xadiidkiisana suuq u helo laga dhegeyso dadka marka ay ka wariyaan waana waxyaabaha muxadisiintu ay ka daba tageen xadiid walba ee la qariyey oo ceeb ay ku jirto culamadu marka way ka daba tageen marka waa markuu alأwl اlisqاaط lishaykhi وan yanqل canman fوqahu bcan وan والثاني laa yusqiطhu walakin yaصif awsaafahu bima bihi laa yancarif tixdaa buu kusoo gaabiyey ee markii manduumada uu sheegayay inuu tuuro markuu tuuro muxuu samaynaya marka bcan وan ilan haddii yihahda qaala wuu yiri inuu meesha maxaa ka soo baxaya dib dambena lagu ogaado maxaa meesha imanaya inuu isaga kadaab yahay been buu sheegay sooma qaaladii buu ka dheeraanaya marka can fulan buu leeyahy maxaa qaala hadduu yidhaahdo waxay ka dhigan tahay isagoo ninkii ka maqlay dhegihiisa kaga maqlay taana marka waxay u noqonaysa haddii la ogaado isagaa darishada ka baxaya wuxuu noqonaya nin kadaaba ah oo cadaaladiisu ay hoos u dhacday dib daban xadiis looga warin maayo marka muxuu samaynaya meeshuu qaala ka isticmaali lahaa buu isticmaalaya can canna macno ahaan luqada carabiga xarfi jarka markuu meesha yimaado waxay u dhigantaha jumlada passive voice-ka ah oo macnaheedata aan la oqoonin qofka falka sameeyey oo marka uu qarsoon yahay oo aan marka aanan muuqan can fulan hebel waxaa laga wariyey waa kee yaa wariyey lama yaqaan marka wuu ka dheeraanaya marna ma rabo in lagu ogaado baanta uu sheegayo inuu baan sheegana ma rabo wa fii nafsi اlwaqt wuxuu raadinaya in xadiikii marka u soo marka waa sidaa wa xukmu almudalisi marka xadiika waxaan u kala qaybin waxaa loo kala qaybeya haddaad maqashid mudallas waa xadiikii haddaad maqashid mudalisna waa ninka xadiidka warinaya tadliis haddaad maqashidna falka meesha ka dhacay w actionki meesha ka dhacay marka wa xukmu اlmudalisi waa inaad shaqalaysata hadii kalo isaga kaa darmi kartaa ninka mudliska ah xukunkiisa wuxuu noqonayaa in kaana ثiqaةa hadduu ninkan nin ثiqa ah yahay marka hore lagu kalsoonaa laakiin holahan ay ka dhaceen an turadda riwaayatuhu riwaayadiisa in la celiyo maa lam yusarix fii riwaayatihi haddaanu riwaayadiisa aanu ku cadaynin biأnnahu samica اxadiiثa xadiiثka inuu ka maqlay mima fowqa ruux markaa ka sareeyey marka hadalkan muxuu la jeedaa ninka marka haddii arrintaasoo kale ay dhacdo waan kala qaybinaynaa ama inuu raawiga u noqdo ثiqo nin lagu kalsoon yahay laakiin uu rabo inuu wax hoosgeliyo ninkaasoo kale waxaan leenahay adiga dariishada kaa toori mayno xadiidka aan waan soo dhoweynayna lakin waxaan kaaga baahanahay maxay waxaan kaaga baahanahay samictu dheh bal noo waan maqlay dheh hadduu samictu yihahdo been sheegana cadaaladiisa dhacaysa marka kuma dhiirado inuu yihahdo samictu haddii uu daciif yahayna aslama marka inaan la dhegeysan marka howlahan marka faa'iidadoodu maxay tahay haddoo kale haddoo kale annaga waxaan hadda ka faa'iideynaya male maxay xadiidka uu qoran yahay laakiin faaidada waxay tahay ninka xadiidka takhasuskiisa uu yahay ama xadiid takriijinayo ama raba xadiis aanan horey loo ogeyn inuu xukmiyo waa inuu fahmo habka u xukminayo meesha uu maraya alfaada la adeegsado culummadan waa ti ay qoraan kitaab lagu magacaabo maraatib mudalisiin maraatib baa loo sameeyey weli maraatib mudalisiin waa la kala qeybay ilaa toddoba martabadood buu sheegayaa intaad ka xusuusto waxaana laga yaabaa in xataa ruwaada waaweyn aan maanta dadka waaweyn aan ku tirana qaar baana ka nabadgelin tadliiskii oo la hayo weli khabaru majhuul اxaali wa mubham majhuul اlxaal waa kee majhuul اlcaynna waa kee mubhamna kee loola jeeda mid walbaba marka saddexdaabaa kala jira ninka majhuulxaalka xadiiska uu warinayo majhuulcaynka xadiiska uu warinayo iyo mubhamka xadiiska u warinay xukunkiisa muxuu noqonaya liraawi raawiga waxaa u sugnaaday min xayثu اlcadaalati marka laga hadlaya cadaaladiisa waan soo sharaxnay ثalaaثaةu axwaalin saddex xaalood baa u sugnaatay xaalada koowaad an yakuuna inuu noqdo ninkan xadiidka warinayo macluuma اlcadaalati nin cadaaladiisa la yaqaan bitaزkiyaةi اlmuzakiina iyadoo lagu aqoonsanayo dadka wax taskiyeeya taskiyadooda alcuduuli iyaga lagu kalsoonyahay taskiye maxaa lagu magacaabaa waa recommendation marka hebel waa nin fiican waa taskiyeday hebel waa nin xun maxaad ku samays waa jarxiday hebel waa nin fiican waa tacdiiliday waa taskiyeyday waa recommendation haddaad tiraad wuu xun yahana waa jarxiday waxbaad ka sheegtay taasaa loola jeedaa marka xaaladaaso kale hadday tasgiyeen maxaan leenahay fayuqbalu khabaru khabarkiisa waa la aqbalaya aلثaaniya xaaladda labaad an yakuuna macluuma اlfisqi in la yaqaan fisqigiisa in nin fisqigiisa la yaqaan uu yahay bijarxi اljaarixiina اlcuduul iyadoo lagu aqoonsanayo nimanka wax dura ee iyaga lagu kalsoon yahay macnaa qofkan waxay leeyihiin qofka kanu cilad baa ku jirta waa beenlow waa kadaab khalad buu sameeyey saan buu sameeyey jarxi bay samaynayaan waa meesha defamationka ah oo ah qofki in wax laga sheega ah oo hawsheeda marka ay soconayso fayurfadu khabaruhu khabarkiisa ayaa marka la diidaya wayuradu qaطcan boqol kiiba boqolna waa la radinaya wa khabarka kan anugu ma aqbalayn marba haddii defamation lagu sameeyey oo wax laga sheegay oo la duray oo la yihi ninka kan far baa ku godan la qaadan maayo الثالثة xaalada saddexaad anlaa yuclama xaaluhu bilkuliy xaalkiisaba dhan inaan la ogaanin xaalkiisoo dhanba inaan la ogaanin waan garanay marka la yihi waa nin fiican waan garanay marka la waa nin xun mar waxaa imanaysa xaalad saddexaadoo meel loo bixiy aanan jirin waa marka isla soo geleen xaalada lagu magacaabo majhuul alcayn iyo majhuul alxaal hadduu kala saaraya بأn yakuna ismhu mثلا inuu magaciisu inuu ahaado madkuura mid lagu sheegay fi الsanadi sanadka xadiidka walaakin lagu noqoya hadalka laa yuclamu aanan la ogeyn caynhu qofka ruuxa u yahay sanadkuu noogu jira waa hebel laakiin man huwa magaciisu wuu qoran yahay yusuf yusufkee makii runta sheegayba makii beenta sheegayba makii kuyadiisu ay sidaa ahayba makii madiine joogayba makii maka joogayba kumaan kumaa jiri kara laa yuclamu caynu lama yaqaan xaaladaasoo kale haddii magaca meesha uu yaal aan la oqoonin ninka kan identigiisa aan la oqoonin ويسمى w lg مجهuل العayن ninka ay daatadiisa ay majهuulka laga yahay وhاadا ninka k majهuلcaynka magciisa la yaqaan lakiin qofkuu yahay aan la ogeyn oo ay suurtagalkuna aad iyo aad u badan yahay inuu hebel noqdo am hebel noqdo am hebel noqdo midkuu noqdo aan la ogeyn تrfض riwاayaته iجmاعا ninkaas riwaayadiis waa la diidaya xadiidkiisa boqol kiiba boqol qof ka hadlay mal aw amase تclam cayn waa naqaanaa hebel inuu hebel yahay waa naqaan waa naqaanaa ninkaas markii l mxamed inuu ninkaa ku dhaco walaakin laa yudra laakiin lama yaqaano can xaalihi ninka constitutionkiisa xaalkiisa min xaysu acadaala waa naqaana maxamed marka la sheegay nin madiina deganaa inuu ahaa ama nin maka deganaa waan fahamnay yani waxaan ka hadlayna marka la sheegay yuusuf markii la nin ama madiinu degana ama kuufa degana waa naqaanaa ninka kan laakiin ninka kan haddii dadka la wareegsulo war ninka kan yaa yaqaan run inuu sheegay inuu been sheegay iyo inuu qalad gala iyo yaa yaqaan qof yaqaan male kaasoo kale maxaan leenaha marka ويسمونه مجهول الحاal mid xaalkiisa laga jaahil midna isagii o dhan baaban la oqoon identigiisa midna waa la yaqaan lakin situationkiisa la oqoon waa majhul aal marka marka fayqbalhu abu xaniifata abu xaniifa aqbalaya ninka radi alahu canhu abu xanifa wuxu yh ninkan waan soo dhoweyn lahaa in culima islaamu haddii islaamkiisa la ogaado xamla lilmuslimi calى اcadaalة iyadoo xambaaris lagu xambaarayo qofka muslimka inuu caadil yahay yani waxaan leeyahay bu yihi albara alasliya aan tiigsanayaa buu leeyahay oo ah in qof kastoo muslim aanu baan sheegin marka mxaa hadduu muslim yahay maxaa u baaraynaa buu leeyahay liannaha اlasl maxaa iyada asalkii wayaruduhu saa'iru اla'ima aimada kale waa ay diidayaan wahuwa الsawaabu in sha allah sidaasaana saxa in la diido mar haddaan xaalkiisa la oqoonin marka haddaad aragta xadiidkan waa xadiid daciifa maxaa dha majhuul xaal baa ku jira saasaa loola jeeda majhuul cayn baa ku jira saas baa loola jeeda mastuur baa ku jira markaad maqasho hawshaas sheekada saas u dhacaysa marka wawaadixi marka waxaa muuqata annahu in kaana araawi mubhama raawiga haduu yahay nin aanba magaciisa la sheegin mubhamka waa ka duwan yahay marka kan rajul baa lyidhi herel nin ba imra haweeney ba wa laga wadi waa tee rajul hadii lyidhi ninkee ninkasuu noqon kar waa nakira sooma faina riwaayatahu riwaayadiisa marduudat waa mid la celi wmubhamu ma fiihi raawi lam yusam watan yiri mubhamu marku raawi uu ku jira aan la magacaabin kan yaquul axad ruwaati min ruwaadda qaarkood ba wuxuu leeyahy xadaثanii rajul can fulani anahu qaal nin baa wuxuu iiga sheegay hebel ninka waa ninkee ninka ajediisi waa ninkee noo sheeg maxaad u qariday kii kaleo magaca loo yeela anba ka doodayn on ka diidanayn xadiidkiisaan lahayn ma shaqaynaya lakiin markaa nin aad tiri waa kee فالرجل المبهم ninka qarsoon لا تقبل riواaيaته riواayadiisa la أqبali maayo mا lm ykن تacyiنh بطريiق صaحيiح hadii ninka sheegistiisa aanay ahayn wado saxa يعني mثلا rajل buu yihi lakin waxaan helay sanad kaleo ninkii noo sheegaya rajul buu yiri lakin waxaan helna dariiq kaleo ninkii sheegaya marka waan soo dhaweyneynaa kadib intaa markaan ka soo waxaan u gudbaynaa waxaan kusoo hen hebel in la taskiyeeyo hebel in la yihahdo caadi recommendation laga bixiyo la amaano si xadiidkiisa loo aqbalo su-aasha imanaysaa waxay tahay maa tahbutu bihi cadaalat raawi raawigekan in cadl lagu magacaabo ama fiqa maxay ku sugnaataa maxaa cadeeya tahbutu cadaalat raawi waxay ku sugnaataa bitaskiyati iyadoo la amaano amaba bimacnaa wanaagiisa la sheego oo recommendation laga bixiyo min alcuduuli الhiqaati iyadoo nimanka lagu kalsoon yahay ay xaggooda ay ka imanayso ahli اlcilmi ee cilmiga u saaxiibka ah wاlfatinati ee dhugta iyo fahamka u saaxiibka ah idaa jarabuuhu haddii ay ogaadaan oo ay tajruba ku sameeyaan oo ay bmacnaa ay tajrubeeyaan oo ay la socdaan bطuuli اlcushrati muddo fara badan iyagoo la dhaqmay والمcاaمaلaةi la mcاamaloode xatى carafuu sirah وclاaniyatah ilaa ay ka ogaadeen sirtiisa waxa uu muuqsanayo n muujinayo oo abmana waa maxay culammadii baa qofka kan waa lala dhaqmay suu dhaqmaya la fahmay inuu run sheegay inuu been sheegay wanaagiisa cibaadadiisa xaaladaaso kale marka dambe waxay gaari karaan gunaanada hebel waa nin lagu kalsoonaan karo xadiikiisa la dhegeysan karo macnaha marka waa sidaa والتacdiiل an yakuna الmuzaki tacdiil waxa lagu magacaabaa ninka desgeynaya wuxuu leeyahay fulanin cadlun hebel waa cadl aw iqatun ama anigu u kalsoon yahay aw murdiy ama waa nin dadka raali geliya aw naxwu dalik wixii lamida wain camila axadu aimati اxadiiثi bima rawaahu axad الruwaad haddii aimaة اxadiiث nin ka midihi aimada waaweyn xadiidka mid ka mida hadduu ku camal ninka kan xadiidka uu warinayo wkan u ka camal falo bima rawa axad الruwaati uu wariyo wa kaana mustanadhu fi اlcamali tilka الriwaayaةi khaaصة wuxuu camalka u tiirinaya ay tahay riwaayadda ninkaa u wariyey fadalika taskiya taas taskiya unoqonaysa maala ninkan lama yaqaan wuxuu yahay laakiin waxaa la imaam aimada ka oo fatwooday qowl qowlkaa markuu fatwoonayana wuxuu ku duldhisay riwaayad uu nin wariyey ninka marka maadaama imaamkan sida alimaam shaafici alimaam axmed xambal ay ninka xadiidkiisa ay qaateen qaadashada ninka xadiidkiisa la qaadanaya taskiya ninka ugu sugan waa iyadoo maalan amaanay oo kale وإن rwى عنه إmام من أمة الحadيiث hadيi uu ka wariyay imام أمة الحadيiثi kamida مiمن cرفa عanهu ee lagu أqoonsaday أنahu laa yrwي إلا عaن العdول inaanu cdول mooyaan wax kaleba aanu ka warin فذaلika تزkiyة لh taas تزkiya u tahay kالbخاaري في صحيiح mث imam الbخاaري nin kastoo صحيixiisa ku sheegay waxaan ogaan min mزk inuu yahay وmثlhu mسلم في صحيiح waxaa taa lamida imam mسلم wxuu صحيiح ku sheegay lakin في غayri المتaaبعاaت xadiidkay mutaabacaad u keeneen mutaabacaad iyo shawaahid buu xadiidka leeyahay mutaabacaadka badana maaha asalkii saxiix muslim maaha mutaabacaadka waxaa loo keenaa taqwiya ama mutaabacaadka waxaa loo keenay iyadoo xadiidkii dariiqiisii meel kale marka lagu soo sheegay ama baab kale kusoo sharxan kitaab kale kusoo sharxay marka haddii raawigan magaciisa lagu sheegay fi lmutaabacaat oo meel kale aanu ku aroorin asalkii aanu ku aroorin taasu tasgiye u maaha maxaa mutaabacaat waa mujarad ordi waxaa jira ninkii asalka ahaa hurfadka ahaa xadiidka ku dul wareegay unbu weheliyey wax cusub ma keenin wey maaha nin isaga keliya laleeya xadiidki isaga lagu dul fain lam yucraf can اlimaami dalik imaamka haddaan kaa lagu aqoonsanna lam takun riwaayaat takiya taas taskiya uma noqoto kalbukhaari fi taariikhi alimam bukhaari o kale kitaabkiisa taarikhda wuxuu ku wariyo kale wa ka muslimin fi mutaabacaati uu ku wariyo kale wa ka bni xibaan fi saxiix wuxuu ku wariye macnaheedu waa maxay maala hadda bukhaariga kitaab kastuu qoray lama soo boodeyna nin kastoo meesha ku qoran waa nin boqol kiiba boqol u taas lama soo boodey maxaa bukhaari wuxuu shardiyey inuu saxiix uu wariyo uu ku wariyo kitaabka saxiix bukhaariga keliya lakiin bukhaari wuxuu qoray adb mufrad kitaab saasuu leeyahay wuxuu leeyahay taariikh buu leeyahay imaam bukhaari iska leeyahay nin kasta ee ku soo fii taariikhi imaam bukhaari ama ku soo adabka imaam mufrad waa in la baaro oo tasgiye maaha maxaa imaam bukhaari ma shardinin oo markuu sheegayo ma dhihin anigu waxaan xadiid kitaabka mid kastaan ku sheega waa saxiix siduu u yihi markuu warinaya xadiidka bukhaariga bukhaariga wuxuu yihi waxaan meesha ku sheegi doonaa nin lagu kalsoon yahay fiqa ah marka bukhaariga markaan ka helna waa qaadanaya lakin kutubta kale waa iska baarayna tacaarud اljarx wاtacdiil tanna waxaan u baxayna masalo lagu magacaabo waxaa iska hor iman kara ninna wuxuu leeya ninka kan waa cadl waan ku kalsoona nin kaleo imaam kale meeshii m may ninkan waa majruux midna meel buu ka arkay oo wuxuu sheegay negativekiisii midna meel kale ka arkay positivekiisuu sheegay maxaan ku samaynana hadday iska hor yimaadaan in ikhtalafa اlculamaءu fi الshakص الwaaxid culamadu hadday isku khilaafaan qof keliya bayna muzakin lahu wa qaadixin fiih qof taskiyeynaya ee amaanaya iyo wa qaadixin fiihi nin durayo wax ka sheegaya wa qaadixin fiih maxaan leenahay fain bayana alqaadixu ka durayahay hadduu sheego sabab alqadxi sababtuu ninkan uu ku duray بأنhu ra'aahu waaba inuu arkaye yfcalu kada isagoo waxaan samaynaya aw yaquulu kada saas isagoo leh mima huwa macصiyaة oo macصiya aw amase ytrku salaata mala ama salaada isagoo ka tegaya la arkay faljarxu jarxii duritaankii xiina goorta iyada muqadamu isagaa la hormarinaya prioritiga la siinaya calى tacdiili tacdiilka laga hormarinayo waa meesha culimada ay ka dhahaan culma jarx tacdiil aljarx اmufasar meeshay ka dhahaan wey jaraxa haddii lakala kala saarsaaro uu yidhi oon u dhihi ninkankan cadli maaha keliya maaha waa inuu yidhahdo ninkan waxaan arkay isagay waa waxaa samaynayo waxaan arkay iyadoo kelimadda uu ku dhawaaqay waa kelimad aanan sahlanayn waxaan arkay hebel oo aanan tukan baan arkay markaasu kale markuu yidhaahdo ninka la soo taagan ninkan waa cadal la dhegeysan ma hadalkiisa waa la dhegeysanaya maxay waxaa la dhegeysanaya ninka jaarixa sababta maxay leeyihiin sababta waxay ku dhisayaan daliil caqliyo oo usuulka iyo meel kastaba ku sugan oo qaarkiis qawaacidda noo waxay leeyihiin asalka horta waa cadaalad qof inuu cadaalad u noqdo ninka le ninkan waa nin cadli asalka ku dhegay ninka kan ee eh, le ninkan waa majruux eh, duruub ninkan ku sheegay farac buu ku dhegaya marka waxay leeyihin kan asal buu ku dhegay kana farac buu ku dhegaya ninka kan cadliga wuxuu nooga waramay nin muslima sida habboon ee eh, la filayo inuu ku tilmaaman yahu ka hadlay laakiin ninkan wuxuu leeyi min cilmi ziyaada oo ninka kale aanan oqoonin waxay leeyihin aljaarix lada aljaarixi زiyاadaة cilmi lam تhbت cinda almacadil ninka kan wuxuu og yahay cilmi aanu kan aanu ogeyn an haddoo kale dhammaan qof kastoo muslima dadkaanan meesha fadhina haddaan basic hoos ku dhisno waxaan leenahay kulligeen waa cadaalad waa marka isu keen muuqato saan isku naqaan wey maxaa waxaan ku wada kulmaynaa waxaan ay logiga ay dhahaan first personality aan ku kulmayna maxaa shaksiyadda kuwaad waa soo wada yani kor ahaan laakiin waxaa jira hoos marka laisku sii galo maalin laba maalin bil sanad waa lssii ogaanaya sooma maalin maalinta ka dambaysa waa lasii furmaya nin aad mood moodeyso inuu fiicnaa wax kala noqon kara nin run ka ogeyd baa been ku sheegi kara waa isbedeleysaa marka waxay leeyiin ninkakan ee jarxiga sameynaya ninkan waxaa ka muuqatay inuu muddo la joogay oo la dhaqmay kadibna waxyaaba badan oo ninkan aanu ogeyn uu ka ogaaday saa darteed ba waxaa leeyahay hadalkiisa la dhegeysanaya wain lam yubayin الsababa lakiin sababta hadduuna cadayn uu iska yihahdo ninkan waa samaysanahay inteliyu iska soo taagan yahay faqiila waxaa l yuqadamu jarxigiyaa la hormarinaya waa qowl wa huwa owla sidaasa ula badan waqiila waxaa l yuqadamu اtacjiilu maya tacjiilkaa la hormarinaya waqiila waxaa la yihi yurajaxu bilkasrati tira badnaan baa lagu kala awood badinayaayo haddii mucadiliintan ay banihin mucadiliintan qaadanayna haddii jaarixiinta ay banihin jaarixiintan qaadanayna marka ra'yiga koowaad dood kama taagna ra'yiga labaadna saddex qowl baa soo hoosgasho wey aan kasoo gudubn asharط الثaanي waataan u shardinay shardigaa kala dhigdhiga shardiga ثaaniga aan u shardin xadiidka sax mxuu ahaa aلdabd inuu qofka xaafid yahay wاlmaqsuud bالdabd xifdig waxaa loola jeedaa an yakuuna الraawi raawiga inuu ahaado mutqinan kii sugay lima yarwiihi wuxuu warinay horta inuu iska hubiyo yatahabatu cinda الاجtimاع uu hubiyo markuu dhegeysanayo wayafhamu macna اlkalaami اladii yasmacu uuna fahmo hadalka uu maqlayo macnihiisana inuu fahmo فيضعه مواضعه marka uu dhigo xadيiثkii meesha logu talgalay ويتحرز miن الخطأ عiنda الكتاaبة una iska ilaaliyo qalب inuu ku dhaco markuu qorayo ويحاaفظ عalى ma kaتaبa min an تمتda إilayhi الأيdي الcاabiثة una ka ilaaliyo w wuxuu qoray in gacan ciyaaraysa ama ku ciyaarita in lagu ciyaaro الأيdي الcاabiثة waa inuu ka ilaaliyo ويتxفظ ma yrwي بحayث laa yتغyر بطول الcهد una ilaaliyo w wuxuu werinayo si aanu shayga kulamaa muddada ay la dheeraato aanu shayga aanu u doorsoomin marka waxaa loola jeeda wuxuu tilmaamaya qofka kan ama inuu dusha ka hayo waa la gartay haddaanu dusha ka hayn inuu uu qoro hadduu qorona waa inuu awood u leeyahy inuu kitaabkii uu ku qoro u ilaalin karo inaanu khadki aanu isaga darsoomin inaan kitaabkii aanan laga xadin inaanu tasaahul aanu muujinin uu nin uu noqdo boqol kiiba boqol wax loogu soo hagaagi karo والرواة من هذه الناحية على ثلاثة أحواaل dhankaan marka loo baxo ruwaadii saddex xaaladood bay ku sugan yihiin الحاaلة الأولى maن qawيa xفظh وdبh وفقهh وcuriفa بذaلiك qof xifdigiisa iyo sugistiisa iyo فiqigiisu ay aad iyo aad u awood badan tahay arinkana lagu yaqaan وkhاaصaةa in laaxaqa الcuلamاaء riwaayaatihi waxa gaar ahaan marka culimmadu ay haleelaan ninka wuxuu werinayo fahabata anahu daabidu laa yatagayaru xifduhu maca tuuli اlcahdi wa kasrati اlmaxfuudaat ayna sugnaato inuu yahay nin sugis badan oo xifdigiisu aanu isbedelayn inkastoo muddada ay u dheeraato iyo wax all wuxuu xifdiyey haddii xataa maxfuudaadkiisa ay bataan aanu isbedelin kaلzuhriy oo kale imaam zuhri وmaliki oo kale والbukhaariyi oo kale وkaثيiri min الصaxaabaةi والتaaبiciin والأئmaة الmashhuuriin iyo in fara badanoo saxaabadii taabiciinta ilmada la yaqaana وأمثاaلihi min أhli الضبط والإطقاn iyo kuwa kuwa lamida oo sugista iyo xifdiga iyo iطqaanka markaa lagu yaqaan raggaasoo kale waa rag la yaqaan الإمام الزهري wuu wriy waa ogyahay الإmam mالك wuu wriy wa ogahy الإmam بخاري waa ogyahay ragga waa rag lagu kalsoon yahay فرواaيaة hؤuلاaءi مقبuلaة اتiفاقa dadka waxay weriyaan wa la أqbalaya بqل kiiba بqل وهuوa أعلى الأحاadيiثi المسماaتi بالأحاadيiث الصحيiحة waana أحاadيiثa ugu saraysa ee lagu magacabo الحadيiث الصحيiح mا lm يعلم أنه أخطأ في حadيiثi معaيaن باعtirاaفi hadaanan la ogaanin inuu gf uu ku sameeyey ama uu ku khaldamay xadيiث gaara si isagu اعtirاafanayo oo بmا lاa ydع للshk majaaل a waan laga shakin karin fayurad ذalika الxadيiث waxda xadiiثka kelya la diida ninka inkasta uu sidaa hadana لkuli jawaabin kabwa waa tanay dhahaan وlkuli farisin hafwa qof kasta khalad buu leeya si kasta uu xifdigiisu cilmigiisu u gaarsinaado marbaa khalad ka dhacay xaaladan laba mid bay noqonaysaa ama inuu isaga qirtu yihahdo khalad baa iga dhacay oo wixii u ka laabto ama inaanu qiran laakiin markiiba la fahmi karo waxaan inay khaldan yihin maadaama nusuus kale marka uu ka hor yimin xaaladaasoo kale marka waa sida arka xadiidka dhibka loo marayo iyo siday culimmada u baarayaan waxa anaga nala sahlan aan la soo boodin ama waa daciif ama qof kale maxaa ka macna xadiid daciifa waa fahmaysa wax sahlan inaan ahayn dhibka loo marayo alxaalaة الثانية xaalada labaad an yuclama anahu mujaazifun fima yarwiih in la ogaado nin qarda jeexa inuu yahay oo wuxuu doono iska wariyo oo amaseba mutasaamixun laa yubaali biriwaayatih ama inuu iska fududeeyo waxba aanan kala jeclayno aananu aaba yeelaynin riwaayadiisa ma lam yatahabat minhu lima lam yatahabat minhu ma sugna shaygii iskama sugin waa nin mutasaamixa ama waa nin qardajex badan indha adaygo wixii inuu socsiiyo iska jecel yahay ama wax kastabuu ifudyihin maxaa ka macnaadaasu ku hayaa kaasoo kale haddaan ogaano aw amase mugasalun waa nin dhoohano kaiiru اhalati غلفkiisa uu badan yahay iyo wlwhmi ismoodsiintiisa iyo nisyaani iyo xmaankiisa تتxرف في dakir الmarwiyaat wax kasta uu xifdiyo yani waa taxriif baa ku dhacaya ama saddex ahayd ama شhan ahayd ama saan ahayd ama maalin arbaca ahayd maalin isniin ahayd xifdigiisa caadi fahaadaa ninka sidaas oo kale a ah, xaaladiisu sidaa tahay mujaazifka oo qardajeexa badan mutasaamixo fudaysiga badan mugafalkahoo dhoohan xaaladiisu ay sidaa tahay waxba aanan sugi karin riwaayatuhu marduudaة اtifaaqa kaasu riwaayadiisu waa la celinaya boqol kiiba boqol filstop meesha joogsi ku dhig وتدkل waxay gelaysaa في daaئرaةi ma يusمى bاأxاadiiث الضaعيiفة taana waxay soo gelaysaa kategoriga ah xadiiث ضaعيifa meeshaas soo gelinayna ma lam تkثر riwاayaaت ضuعafاaء الضبط لxadيiثi معaين haddaanay badanin nimanka riwaayadooda ama xifdigooda uu ضaciif u yahay haddaanay badan oo تتafiq في المعنى ayan mar macnaha isku waafaqin fatdkula marka ay soo gasho في daaئرaة الxasن الغayri oo marka ay soo gasho alxasan غayr waa masaladan soo sharxayno oo xadiid daciif haddaan helno xadiid kale daciif kale aan u helno oo taageeraya usoo gurman kara labada xadiid intay isbiirsadaan ba waxay u suubadan intay hinqadaanoo kor u kacaano daliil geli kara ama lasoo deliishan kara noqon karaan laakiin shuruuddan ku xirna maxay ahayd dacfigaas waa inaanu ahaanin maxay liأjli اlاtihaami biاlkibir bacfigaas waa inaanu ahaanin ninka xadiidka ku jira kadaab bacfigaas waa inaanu ahaanin nin faxshal halad xaaladaas oo kale haddii meesha ay noqoto bاtifaaq اmuxadiثiin xadiidkaas walow kun طariiq hadii loo helo weligiis ma kacayo alxaalaة الثaaliثa xaaladda saddexaad an yakuuna min awsaaط الnaas qofka inuu dadka dhexdhexaadka ah oo middle classka iska ah yadub gaaliba badanaa waa uu xifdiyaa wayukطiئu wayaglut axyaana marmarka qaarkiina waa uu gafaa qalad baa ka dhaca يعني wa fifty fifty marna waa aad bu ufiican marna wu xun yahay fariwaayaته maqbula kan riwaayadiis waa la aqbalaya wtdkل في daaئraة الxadيiث الxasn لذاaته waxay soo gelaysaa xadiiث xasn لذaati waa ninkaan lahayn ninkaasu hadii xifdigiisa boqol konton u yahay boqol lixdan uu yahay laakiin shuruuda kale xadiidka laga haday mxaa niri wa xadiiث alxasn لذaatihi fain kasrat الriwاayaaت min hada الnowع hadii riwaayaadka ay bataan oo nooca kan ah واtafqت في المعنى macnahana ay isku mid yihiin dakلت في الصحيiح لغayri صحيح لغayri baa noqonaysa waana waa maxay xaسن لذاatihi oo lagu daray xaسن لذاatihi ay wuxuu gaaraya صحيح لغayri waa masle aan soo hinay hذا وqad darسa cuلماء الحadيiث وxفاaظه وأئmaته رiجاaل الأسانيد dirاaساaت مستفيضة hذا الأمر hذا wy cmada cلماء الحadيiث iyo nimanka xadiiثka xifdisan iyo amada eh, xadiidka xifdisan rijaal asaniidi bay daraaseeyeen rijaal asaniid ragga ku jira diraasaat mustafiida yani daraasaad oo boqol kiiba boqol waasica walafuu fi dalika majmuucaati dakmaة mufasalaة wamujmala waxayna ka qoreen kutub aad iyo aad u tiro badan oo babalaaran oo la kala dhigdhigay iyo kuwo si guud ahaaneed loo qoray hiya ma yucrafu bikutubi rijaal اxadiiث rijaal xadiiث hadda wa laga ina isweydiidin hawshan hadday anaga noo oolin nina uu raadina inuu xadiiث uu baaro waad aragteen badana albani baa daciifiye iyo hebel baa tasxiiyaad maqashaa yani raggaas wax tadciifina laba mid bay noqonaysa ama ninka in uu dusha uu ka haya rag dhan min kasrati mumaarasaat siduu ugu celcelinay maalin walba inuu ku dhex jiraayo hebel waa hebel hebel waa hebel hebel waa hebel oo dusha ka xifdiyo haddaadan dusha aadan ka qaban karin waxaa jira adawaati habka loo barto oo ah kutub waxaa jirta lagu kutubu rijaal xadiiث kutubtaas baa ninkaad u baahan tahay waxay u qoran yihiin alphabetic order bay u qoran yihiin hab alifbata xuruf lhijaa bay ku tarbisan yihiin محمد miin buu ka bilowdaa miimkaad aadeysaa yuسف ya buu ka bilowda aadeysaa cmar cayn buu ka bilowda aadeysaa ma kunyaad ku raadinaysaa ma laqab baa ku raadinaysa macd ku raadinaysaa taariikhduu dhashay taariikhduu dhintay meeshu wax ku bartay dadka wax baray shuyuukhdiisa ardaydiisa ma daciif baa nin kulligay ku qoran yihin kadib ninka un baa u laabanaysaa meesha un baad intaad ogaatay waxa leedahay hebel sanadkii rag walba waa taxliilinaysaa hebel hebel hebel ugu dambe waxaad leedahay xadiidkan waxaa ku jira hebel waana ضaciif haddaan dariiq kale haddana raadinaysaa kutubti waad u laabanaysaa waa fanka loo yaqaan fan اxadiiثi daruurina ah qofka inuu haddii xataa takasus aan ahayn wuxuun ka yaqaan wa min axsaniha wa atamiha wa ashmaliha wa axsaniha tartiiba wa min axsaniha kutubtaa tan ugu wanaagsan wa atamiha ugu dhammaystir badan wa ashmaliha ugu kulanshaga og wa axsaniha tartiiban xagga eh, tartiibitaanka iyo kala hormarintan ugu wanaagsan kitaabu tahdiib tahdiib kitaabka lagu magacaabo للxاaفظ بن xجر الcسqلاني ba iskale وهو مطبوع في اثني عشر مجلد لبي toban mجلد buu ka kooban yahay وqad اkhtaصر kitاaبه hذا في kitاaب mوجز سmاه isaga kitaabka soo gaabiyey kitaab yar markuu isyiri ama labayo toban mujalood dadka ku dheeraada labayo toban volume oo aad waa weyn marka wuxuu yihi uu soo gaabiyey kitaab kalo qoro lagu magacaaba taqriib الtahdiib oo aad i aad u yar وقد رتب بن حجر رواة الحديث في كل من الكتاaبين بترتيiب ألفبائي بن حجر ruwaada xadiidka warinayso dhan kutubtaabuu ku qoray bitartiibin alifbai alifbai wuxuu la jeeda alifbata alifbatik buu ka dhigay sida u kala horayaan wadakara mansilata kuli raawin min xayثu اlcadaala wاdabd wuxuuna sheegay raawi walbaba booska uu taagan yahay xagga cadaalada iyo xagga xifdiga wa tawaariikhahuna wuu sheegay taariikhda u dhashay taarikhda u dhintay والkitaaبan labada kitaaب aan sheegno ah تhذيib التhذيib amaba تqrيb التhذيib maطbuعaani mتadaawalaan waa laba kituboo طabcaysan dadkuna ay haystaan والتqrيib ayaa jira yaقacu fي mujaladayni لaطiifayn laba mujalad buu ka kooban yahay yaxsun بطaلabaة الcilm الdiiniي اqtinaaؤhu waxaa ku wanaagsan ardada cilmiga diiniga baranaya inay kitaabka haystaano والتacawuد calى الاstiفaadaةi minhu ayna ay ka caado dhigtaan say uga faa'idaysan kitaabkaas meesha maktabadu idin yaala waa lahe dhowr nin intaad qaadatid bal xitaa xadiidka isagoo saxiix adoo og nin walbaba intaad taxliil ku sameydid mumaarasa hadaad intaasoo boqoloo xadii aad dul taagnaat maalinta waxaa kuu sahlanaanaya xadiikiisaad u xukmin lahayd wey الsharط الثالث shardiga saddexaad الاtiصاaل وcadم الانقطاع xadiidka inuu mutaصil uu yahay aanu kala go-in اtiصاal marka laleeyahay waa shay xiriir ah xarig xiriirsan kala go-sanayn maxaa marka shardiga raawigan raawigan uma ka wariyey raawigan raawigan uma ka wariyey oo waxaa la diidaya nin intu iska boodo ninaanu ba la kulmin ama isku casrib aanay ahayn ama isaqoon inuu yihah xadiid baan ka wariyey kaas marka waa munqaطic falow kaana jamiicu rijaali الsanadi اmadkuuriina cuduula daabidiin haddii ragga xadiidka ku jiraay dhan ee meesha lagu sheegay dhammaantood hadday yihin niman cuduula oo xifdigooda sareeya walaakin calimna ana waaxida minhum lam yalqa aladii fowqah laakiin aan ogaano in nin iyaga kamida ninka ka koreeya aanu la kulmin kaana fawqahu لأnnahu kaana qabla casri ama wuxuu ninkan noolaa intaanu ninkan aanu jirin ka hor casrigiisa aw kaana fii casri laakiin isku waqtibay noolaayeenoo laakin kaana fii gayri baladihi wuxuu ku deganaa meelaan wadankiisi ahayn walam yaltaqiya weligoodna mayan kulmin fayuqaalu xiinaئidi ina sanada munqaطicin xadiikaas xadiid kala go-an wayusamiihi usuuliyuun usuuliyintu waxay ku magacaabaan mursalan bay ku magacaabaan wuxuu leeyahay hebel iyo hebel oo xadiid kala warinaya laba u midmeed noqonaysaa ama ninkan uu ka warinay wuxuu noolaa waqti hor waa nin ayaga kamid yiri imaam shaafici baan ka wariyay nin hadda jooga imisa idin dhexaysay yani werigiinba ismaydan arkin wey ama way isla nool yihiin isku wati haddoo kaleu nool yahay waxaa jira niman fara badan oo culamaa oo isku wakti aan nahay laakiin aan ognahay inay meel joogaan weligeen nama hor fadhiisan walaa cajalatoodaan arkin walaa telefoon baynu ku wada hadleen hadduu qofku yihahdo hebel baa ii sheegay ka waran hebel uma sheegin marka waa waaxid wey xaaladaasoo kale xadiidka waxa lagu magaca munqaطic bimacna uu kala go-an yahay wixii idin xiriirin lahaa adigii hebelka aad ka soo xiganaysa hadalka aan meeshii aanan jirin munqaطic baan ku magacaabayna number two munqaطic markaan leenahay waa erebixinta sharciga ay u yaqaaneen nimanka muxadisiinta usuuliyiinta marka loo baxo ragga fankooda hadda aan daraaseynayno mursal bay ku magacaabaan ila kutubta marka usuulka haddaad ku aragtay hadda xadiidka mursal waxaad ku baraarugtaa inay ula jeedaan inqiطaac xadiidka ku jiro ogo وترد رواaية لذلika الحadيiثi waa la diidaya ninka xadiidka uu soo wariyey لاحtimaali أn yakuna samcahu can kaadib suurtagal meesha ku jira oo ah inuu ay meeshii ayba tahay inuu ka maqlo qof been sheegaya ayaa suurtagala aw majhuuli الxaali amaba uu ka maqlay nin aanan xaalkiisa la oqoonin aw غayri dalika min الاحtimaalaaت الmusqطaةi للriواayة ama suurtagalo kale ee riwaayadii ridi karta ama xadiidkii tuuri karta wey فلو كان المسقط صحاaبيا hadيi ninka meeشha laga tuuray sanadka ka maqan uu yahay صحاaبي كأن يقول التاaبعي mثلا waaba inuu taaبعiga u yihaahdo kale qاaل رsuل الله صلى اه عليه nin taaبعي سعيد بن سyب ba intuu soo boodila qاaل رsuل الله صلى اه عليه وسلم فhذا النوع نوoca kan oo ah صحاaبiga inta laga tago oo taaبعiga uu boolu yihahdo qاaل رsuuل الله min المنقطع وaحدة kn فhذا النوع min المنقطع وaحدة نوoca kan oo ah inuu taabiciga uu yihahdo qaala rasuul الlah huwa اladii yusamiihi الmuxadiثuuna mursala waa kana muxadisiinta mursalka ay ku magacaabaan wuxuu rabaa inuu kala saaro mursal cinda اusuuliyiin mursal cinda almursal cinda اusuuliyin wmursal cinda almuxadisiin buu kala saaraya wuxuu leeyay muxadisiintu waxay u yaqaanaan xadiid kasta oo saxaabiga ka maqan yaha mursal lagu magacaabo mursal minhu saxaabiyu saqط waa tanuu yihi mursal waa saxaabiga meeshuu ka maqan yahay laakiin usuuliyiinta waxay u yaqaanaan meel inqiطacba hadduu xadiiska ku jiro ama saxaabi haka maqnaan ama taabi ha maqnaan ama taabitaabi ha maqnaan ama asl sanadi suquudka haka jiro ama akhir sanad haka jiro ama wasalasada haka jiro ayagoo mursal agtooda ka yahay marba hadiiba meeshii uu xadiidka dhantaal yar uu ku jiro oo xagga xiriir la-aanta agtooda mursal buu ka yahay intaa markuu yihi kadib wuxuu yihi fain kaana aladii arsalahu taabiciyan haddii ninka xadiidka irsaalka sameeye taabici u yahay fahuwa marduudun ayda waa la diidaya لاحtimaali أن التاaبiciya maxaa waxaa meesha ku jira suurtagala inuu taabiciga kanu rawaahu can taabiciyin aakhara غayri ثiqة inuu ninka kan uu ka wariyay taabici kale aan ثiqo ahayn haddaan dhihi lahin war ninka waa nin taabiciya ninka meesha ka maqanna waa saxaabi saxaabiga hadduu maqan yahy inuu joogo inuu maqan yahy wax mushkilada mala saxaabado dhan waa cuduul niman baaris u baahanaa waxaan leenaha suurtagal kalaa jiro taabici taabici ka wariyaa lahayaa taabiciga kale managaa naqaa marka saxaabadii waa ma iska daynay waa arinta marka macnaheed waa sidaas ama mursal الصaxaabiy waxaa jira mursalka waa mursal الtaabici haddii la iطlaaqo oo muxadisiinta yihahda mursal waa mursal الtaabici laakiin waxaa jira mid la leeyahay mursal الصaxaabiy ee saxaabi la raaciyo wa huwa an yarwi الصaxaabiyu can الnabiy sal اله alيه waslm xadiiثa lam yasmachu minhu taana waa inuu nin saxaabiya oo rasuulka ka wariye xadiiث aanu ka maqlin saxaabi wey ninka kan xadiidka uu warinayo kama maqli rasulka alيه الصلaة وaسلام fahuwa maqbul waa la aqbalay waay maxaa loo aqbalay لأn الغاaliبa maxaa le sida badan أnahu samicahu min صaxaabiyin آakخar inuu ka maqlo صaxaabi kale marka waxaa isku mid ama inay isaga rasulka alيه الصلaة وسلام mar uu ka maqlo isdaaragtiya amaba haddaanu ka maqlay de صaxaabi kale ka wariy wax mushkilad ba meeshi markay jirta wuxuu leeyah wاlqaacidaةu cinda الculamاء qaacidada culamada agteeda waxay tahay أna الصaxaabata klhm cduul saxaabado dhan waa cduul hadaad aragta nin isku mashquulina saaabiga waa sidan saaabiga waa sidan waa arin isaga u taal واxtimaalu أnahu samcahu min taabiciyi اxtimaalu ضaciif mustabcad laa yultafat ilayhi suurtagalka meesha ku jira ah ama ninka kan saxaabiga uu taabici uu ka maqlay su-aashaas o iman karta l waa jira niman saxaaba yaryar oo da-dooda aad u yarayd oo wax ka warin karaa jira niman kaleo taabiciin aad iyo aad waaweyn raggii saadaadka taabiciin aad iyo aad waaweyn marka wuxuu yihi suurtagalka meeshaas ixtimaalun daciif oo suurtagal aad iyo aad u liito nugeyl uu ku jiro mustabcadun la fogeysto laa yultafatu ilayhi lama milicsado kaasoo kale in aan isku hawlina maahan buu le maxaa yeele boqol kiiba sagaashan iyo sagaal iyo nus iyo thuman iyo thuluth wade kulli saxaabi saxaabi unbuu ka wariyaa الشharط الرaaبع shardiga afraad cadamu shuduudi waa inaan lala gaar noqon iyo shuduud gaarla noqoshada miثaal buu keenaya an yarwiya زayd can شhaykihi maثalا intaan aan guda gelin aan qaacidayno shaad waxaa lagu magacaabaa qof baa wuxuu khilaafayaa qof isaga kaga le xadiidkii ka fiqaysan maثala waxaan ognahay in maثalا caamir nin lagu magacaabo ama zayd nin lagu magacaabo oo aan ognahay inuu fiqo yahay lagu kalsoon boqolkiiba boqol ayaa wuxuu xadiid ku khilaafay nin kale ee lagu magaca camar oo kaga le xagga iqada oo labadooda marka las agjoojiyo inkastoo kana iqa u yahay haddana kana iqa u yahay oo iqana aan ula jeedno xifdigiisao aad iyo aad u iyo cadligiisa kalsoonaasha xagga diinkiisa aad aad u inkastoo labadooda iskula jiraan seerkalka inay iqa isleeyihin haddana midka camar baa wuxuu kaga leeyahay zayd oo kasii sareeya oo kan marka iqa lamaga kan waa lg maga awsaq xaaladaaso kale hadii ay dhacdo zayd haduu khilaafa camar oo xifdiga camar uu yahay boqol kiiba boqol zaydna yahay boqol kiiba sagaashan iyo sideed ya haduu khilaafo waxaan leenahay xadiidka zayd maxaan ku magacaabeyna shaad waad khilaaftay kan kale waxaan ku magacaabeyna maxfuud waxaa kale ama wuxuu khilaafi karaa isagoo keligii wuxuu khilaafi karaa gruub niman badanoo siqaado tobana ayaa nin wuxuu la soo taagan yahay rasuulka alay sl saddex maalmood buu soomay iyagana waxay leeyihin shan maalmood ba yaan dhegeysanayna adi klg hadaa q tahay meeshu joogo toban kale oo kaaga leh marka waa culumaga xadiikiisa maxay shaad kuwa kan maxkuma macfuul laakiin haddii ninka wax khilaafa isagoo daciifa oo aan ogna inuu daciif yu khilaaf kusii darsaday isagoo daciifa ayuu wuxuu khilaafay maxay niman kale isaga xadiikiisa maxaan ku magacaabeynaa munkar kuwa kale waxaan ku magacaabeynaa marka xadiis macruuf baa lagu magacaabaa wاlmunkar اfardu wاlmunkar اfardu hada tacdiil walaa yaxmilu tafaruda markay leeyihiin wey ninkaas mkrba xadikii ku magacaabeen marka ma dhegeysanay qaacidadaas marka wataa wshuduud an yarwiya زaydu can shayki shuduud waxaa lagu magacaabaa zayd inuu shaykii uu ka wariyo maa yukhaalifu riwaayaةa camrin wax khilaafaya camr riwaayadiisa can dalika shayki uu ka wariyo nafsihi wakilaa zaydun wakilaa zaydin dheh wa camrin daabidun zayd camarna waa daabid xagga xifdiga ila ana zayda laakiin zayd ba adbadu kaga leh xagga xifdiga فتعتبر rواaية الآkخر kn kale riwaayadiisa ee xifdiga lagaga badanya mxaa loo tixgelinaya shاadة mid shاada krواaيaة بن cmر marka miaalka anaga waan cagsinay isku midkii un keliya krواaيaة بن cmر sida بن cmر wuxuu wariyo kale أن النaبي slى الlه عليه وsلم اctamara في rajaba rajab buu cumraystay بن cmr ba hadalkaa yiri wa riwaayaةi caaشha wa kriwaayaةi caaشha oo leh أnahu ma اctamara في rajaba qط weligiis rajab ma cumraysan qadamuu maxaa la hormariyey riwaayaat caaisha ayaa la hormariyey wa kaanat الriwaayaة اأkrى riwaayadda kalena waxaa la yihi shaadatan shaad ayaa lagu magacaabay marka maxaa loo kala hormariyey ibn cumr waan ognahay meesha uu ka taagan yahay xagga xifdiga cadaaladda waa saxaabi caaishana waan ognahay meesha ka tagan maxaa loo kala hormariyey waxaa noo iman doona baaba tarjiix marka la gaaro culimada waxaa jira dhowr iyo afartan hab oo siyoodo kala duwan oo xadiidka lagu kala tarjiixiyo waxay leeyihiin hadii raawiga uu ka hadlo wax aan تakasuskiisa ahayn maala hadda caisha takhaskeeda waa maxay alumuur اlmanziliya guriga wx ka dhacaya rasuul goortuu baxaya iyo goortuu joog wala socotaa ibn cumar oo kale hadii riwaayadana laga hadlayo jihaad laga hadli lahaa waxaan dhihi lahayn maay caisha joog rasulka ala sala slam jihaadka waxaa joogay ibn cumar adigu gurigaa joogtay yaan hormarinayna ibn cumar baa hormarinayna laakiin arinta tan gurigeeday ka hadashay rasulka ala sl inuu baxay inuu joogo inuu cumro aado inta maalmood maqnaan karo ama saacadu maqnaan karo way ogaan kartaa soo ma marka waxaan leenaha caaisha ra'yigeedan dhegeysana ibn cumar ma dhegeysanin maxaa majaalka kan takhasuska caaisha ku lahweey tarjiixaadkaasa ka mid marka sheeka marka iyaso waan faahfaahin laakiin maxaan leenahay inta laakiin intaanan laa yusaaru waxay dhahaan ilaa Eh, lama gaaro xaaladaas ilaa horta waa inaan isku dayno process kale waa inaan soo marno jamci kale aan ku raaraadino haddaan weyno markaas aadayna wey waqariibu min macna shuduudi waxaa u dhow shuduudka waxaa u dhow mima yuradu bihi اxadiiث anwaac eh, waqariibu min macna shuduudi mima yuradu bihi اxadiiث anwaac waxa u dhow macno shuduud oo xadiidka lagu radiyo waa anwaac marka waqariib ma mubtada anwaacna khabarkeeda jumalkan waa iswataan marka waa le waqariib min macna shuduudi shuduud macnihiisa waxa u dhow oo mimaa kii kamido yuraddu bihi اxadiiثu xadiidka lagu diido anwaacu ayaa qariibkaasu ahaada wey minhaa waxaa ka mida an yakuuna mukhaalifa lilqur'aani calى wajhin laa yumkinu jamcu baynahuma in riwaayadanu ayba quraankii khilaafsan tahay hab ayan suurtagal ahayn in laysugu geeyo ama lama heshiisiin karo waa xadiiث wuxuu ka hor aayad buu ka hor aw amaseba yukhaalifa اlmaxsuus ama uu khilaafo wax la taaban karo xaqiiq la taaban karo ayuu alwaax buu bir ka dhigaya bir bu w la taaban karo kori maxsuuska ah waa sida wa shay oo farta la saari karo khilaaf aw mase yukhaalifa صariixa اlcaqli bima yaqdi اlcaqlu bicadami imkaani ama wuxuu khilaafay wa yani caqliguu khilaafay yani waa shay caqliga diidiu keenay yani aanan soconin xaaladaasoo kale waxaan leenahay waxyaabaha shuduudka lagu xukmiyo yani shay aan caqliga gelayn buu noo keena waxaan leenahay maxquul maatan caqliguba diidan yahay ومنها وa أن يخالف مضمون حديث متواتر أmا inuu khلاaفo xadيiث متwاتر kntmtigiis xmbاarsan ya حadيثka wa متwاتر waa بصحته شhki kama taagna kibuu khلاaفay ومنها وa kمid الراوي بنقل أمر حدث في مجلس حضره جمع الغفير وهو أمر خطير ولم ينقذه غيره أو نحو ذلك amaba inuu raawiga uu la gaar نoqdo soo xigasho uu soo oo majliska dhacdadu ay ku dhacaysana ay fadhiyaan dad aad i aad u tiro badan oo arinkuni arin khaiiro ummadda ay u baahantaho importanty eh, ahmiyadiisu aad i aad u sareyso laakiin cid kale soo wareysa aan lahayn isaga keliya meesha la soo taagin macnaheedu waa maxay maalan arin bu alay slam ka hadlay arrinkuna waa arrin aad i aad muhiim u ah marka arrinkaasoo kale waxay ahayd in saxaabadoo dhan ba ay u sinaadaan nin walbaba uu baahiyo faafiyo dadka uu la dhex laakiin keligiisa wixii la soo taagan yahay arrin saasaa dhacdo waxaa dhacda wktigii rasuulka alيه الsalaatu wasalaam ba waxaa dhacda maala qoraxdiiba rasulka a sl intuu soo qaaday buu dadka soo hordhigoo kale m miaal ahaan buu yiri arinkaas arin sahlan ma sooma waxay ahayd inay dadka dhan ka wada hadlaan oo maalinba laga sheekeeyo maalin qoraxda dhulka la keenay arin weyn wey mar keligiisaa werinaya dad kalema werinayaan meeshan wuxuu leey kun baa ila joogtay waxaan leenahay arrinkaas xoogaa caadi maaha waa meelaha ay muxadisiintu qaarkood dhahaan buufis baa ku jira ninkaas muxadidka maxaa waxbuu ismoodsiiyey wey marka waxaad jinsiga lahaan jireen marka wuxuu leeyahay infiraad الraawi binaqli amrin inuu la gaar noqdo arin xadasa arinkaasoo dhacay fii majlisin fadhi ee fagaarow ka dhacay xadarahu jamu اlkafiiru dad fara badan meesha ay joogaan wahuwa amru khatiiruna amar aad yaad khatiir ah walam yanqulhu غayru qof kaloo soo wariyana ma aw naxwu dalika markaa wixii la mida ah. wa min الshuduudi shuduudka waxaa ka mida ah. maa taqadama dikruhu cinda اlkalaami calى xujiyati khabr اaحaad wax xuskiisa uu soo hormaray markaanu ka soo hadlaynay ma aragta xujiyati khabr اaحaad wdalika kaana wuxuu noqon karaa maala huwa riwaayaة man kana caadiya dabdi qof xifdigiisu caadi u iska yahay hadduu xadiiث wariyo إda اnfarada biriwaayaةi xadiiثi غariib hadduu la gaar noqdo xadiiث غariiba lam yutaabichu calayhi axad qof kale aanu ku raacin walam yakun lahu shaahidu shaahidna aana lahayn ninkan waa xadii xifdigiisu waa dadka maaragtay aanu boqol kiiba boqol aanu gaarsiisnayn xagga dabdiga aanu saas aan ahayn laakiin keligiis wuxuu wadaa xadiiث غariiba xadiiث غariib waxaa loogu magacaaba maxaa haraaba ayaa xadiiث ku jirto shaahidna male xadiiث kaleo taageeraya mutaabicna male raawi kale oo bimacnaa la wada ma laha oo waxaan ula jeedaa xaggii mutaabacaadka ma laha keligiisu wataa xaaladaaso kale waxaan leenahay xadiidkan غariibka shaad baad shaad baad kula tahay wa hada الnوع min الshuduud nooca kan oo shuduudka ah مkhtلف فيihi waa laysku garab maro waa laysku haysta waa laysku khilaafe qaaraa ogolaada qaarna waa diideen kama tqadam sida soo hormartay الsharط الkhاamiس shardiga labaad والcilaة في الlugati cilo ayaan waataan lahayn cadam اcila sooma ahayn alcilaة cilo fi اlugati waxaa lagu magacabaa almarad xanuun bugto bushi oo xadiidka ku jira waya fي cilmi الأkhbaari xadiidka marka loo baxo an yakuuna fii riwaayaة الraawi in ninka kan ee xadiidka warinayay riwaayadiisa ama xadiidkiisa uu ku jiro walow maca ثiqatihi wa dabdihi iyadoo lagu kalsoon yahay xabdigiisana uu sareeyay ay ku jirto sababun ay ku jirto sababtaasoo khafiyun qarsoon sababtaasoo haamidun nool ah sababtaasoo طara'a calى xadiiثi xadiidka kusoo duriday faqadaxa oo arinkaa isagana sababtaasu ay durtay fii صixati xadiidka sixadiisa waan soo mithaalino waa arin isha aanay qaban karin yankashif liman li aljahaabida min almuxadiثiin waxaa keliya arinkaas u muuqan karaa nimanka waaweyn o daara qon alimaam bukhaari oo fahmi kara waa khafi waa haamad xadiidkay ku timid iyada ayaa noo muuqan hadana xadiidka markaan arg waa inaad u laabatay tahdiib iyo taqriib الtahdiib oo ninka lagu raha iqatan iqa rag oo dhan iq iq iqa nin ka dhaca malaha darajada ugu sareyso boqol boqol bay marayaan laakiin iyadoo saasta haddana xadiidki inuu daciif noqda laga ya maxaa yeel cilo waxaa jirta isha aanay qaban karin aad iyo aad u qarsoon tan kii baxrubuxuurka la dhihi jira lama geli jiro eh, cilmi baatinka maha waxaa ogaan ragga waaweyn ee mumaarasada leh ayaa ogaan kara wey waana arinta ay ragga ku kala tageen oo hebelna muxadis uu ku noqday hebelna aanu ku noqon maala mustawaha sheekh naasir albani wuxuu ragga kale oo iyadoo ay jiraan intaasoo mutakhasisiin xadiid ku takhasus kaga lahado wax kale maaha maxaa wuxuu dul istaaga waxyaaba ayaan dul istaagin kan ragga kale wa hada can طariiq اmumaarasa watajruba ku celcelin fara badan bay u baahan tahay ويهتدي إلى علة ويهتدي إلى علة الحديث جهابذة علماء الحديث بكثرة الممارسة arintaa waxaa ku hanuunsamo ogaada cilaة الxadيث waxaa ogaada culimada waaweyn ee mتakhasisiinta xadiidka bkasraة الmumaarasa waxaynu ku ogaadaan ku celcelin fara badan practice fara badan يترجح لدayهم أgtooda mrka wa ku awood badinaya كwn الرiواaيaة المرسلة أصح riواayadii مرساaلka lagu xugmiyay inay صحيiح tahay وأن الراawي wahma في سماaعه iyo ninkkan xadيiثka warinay inuu xun ismoodsiye marku wax maqlay أو غayru ذaلika iyo ka wxii ka soo haroo kaleo كamا يعلم الطaبيب cilaة المريض sida ninka dhakhtarka u ogaado cilada cudurkan bal imaaraati biamaaraati ugu ogaado calaamooyinka iyo wاlacraad الdaalita caleyh waxyaabaha qofka kusoo dirinaya mima ykfى mima qad yakfى laga yaabo in qofka uu ka qarsoonaado calى غayri الطabiib الmumaaris uu ka qarsoonaado maaragta dhiig dhakhtarka aan mumaariska ahayn dhakhtar cusubo weligiiba khibro aanan yeelan hadda la keeno layihi shahaaduu soo qaato intaasoo garaaduu wataa la yihi inin weligii cudurkan soo daaweyn jira isku si wax uma ogaan karaan wey waxaa laga ninka kan inuu inta combyuutarka geliyo yidhaahdo kan iyo kana ii muuqdo lakin ninka kan waxyaaba kale u ogaado isku midna waana sababta keentay arimahaasna soomaalidu aad bay u taqaan oo dhakhtarka kan waa tan wadanka dhan ba laga taga meel kale la aadaya waxay yaqaanaan male waa tanaan ku helno maxaa yeele ninka kan ma yaqaan amaaraadkii baa ka maqan weye marka dhakhtarka wax saas hada waqad alafa culamaء اxadiiثi fi hadihi اmasأala culama اxadiiث waxay arintan dan ay ka qoreen kutuban tusama kutuba cil اxadiiث cil اxadiiث haddaad maqashid arintaa keliya wa min ashariha waxaa ugu ugu caansan علل في الحديث لبن أبي حاتم ba يعني uga cاanسan وهو مطبوع متdاول حdيث مطبوع kتاaب مطبوع oo la haysto وعلل التirmidي baa jira وهو مطبوع علل التirmidga weli حtىa hadda نظمi baa loo sameeyey كن beyt ba شheekh hararya oo mkل مكرمة دروس ku akrin jiro محadiثa ayaa نظمiyey كن beyt buba ka dhigay وهو مطبوع waa kتاaب طبعا بذyل kتاaبhi المسمى وxuuna ku dabcsan yahay kitaabkiisa la magacaabo suنن التirmidي wraajic lmaزiidi min الtawasع in fara badan oo macluumaad aad u hesho waxaad u laabataa kutba muصطalax الxadiiثi wa cilmi rijaal اxadiiثi kutubta u laabo wax badan baad ka helaysaa alfasl taas ee faslka sagaalaad alfaaظu الnaqli marka maantana waxaanu ka hadlayn xadiiث baa lasoo wariyaa lasoo xigtaa lasoo guuriyaa hababka kala duwan iyo kelimaadka la adeegsada marka xadiiثka la warinayaan u baxaynaa marka naqla الصaxaabaةu alfaaظa الnabiي salى الlahu عalيه wasaلم وأفعاله بصور وألفاظ مختلفة تتفاوت من حيث قوتها بكثرة الاحتماaلaaت وقلتها صxاaبaة رasul صلى اه عليه وسم waxay soo guuriyeen نaبga عليه الصلa sلم alفاadiisa iyo أفعاaشhiisa harab iyo erayo kala duwan bay ku soo wariyeen oo kala duwan oo isku dhow amaba kala duwan min حayثu quwatiha xagga awooda بkaثraة الاحtimaaلaaت وaqilatiha oo ah iyadoo igu wacan tahay suurtagalada fara meesha soo geli kara iyo suurtagalada haba say u yaraan karaan oo waa maxay bimacnaa waxay adeegsadeen wey asaaliib kala duwan wax ku wariyaan usluubba usluubka kale ka awood badanya midna yani waxaan leenaha maala ilan qofka markuu yihahdo samictu waan maqlay iyo ra markuu yihahdo iyo qaala markuu yihahdo iska awood ma qaala wuu yihi waxa laga yaba inuusan asiga joogin imsaan irahda maanta idaacadaasu sheegtay iyadoo aan dheghiin aan ku maqlin laki qofk m anaa goobjoog ahaa oo xadadkii dhacdadii anaa ag ag taagnaa isku mid maaha marka lafdiga uu ninka saxaabiga adeegsanayo inkastoo alfaadu ay kala duwan taha haddana ay noocan ma haddana way kala awood badan taha alfaadaasu waana ogaan doonaa darajaadka kala leeyihiin marka wuxuu leeyahay waqad sanafaha alghazaliyu fi اlmustasfى wabnu qudamata fi rawdaةi الnaadiri wغayruhuma waxaa kala hormariya tansiifiyan ula jeeda alimaam اghazali kitaabkiisa mustasfaha lagu magacaabay بن qdاm kitaabkiisa rawdة الnاdr lagu magacaabo ma waqca minha fي kutub الxadiiثi inta kutub اxadiiث ku dhac laga helayana خaمسaة asناafi waa شhan nooc dakaraha ama وdikruhaa martabaة xasba quwatiha tartiiba tanaaزuliي marka sheegitaankeeda muratabatan dheh xasba eh, quwatiha tartiiba tanaaزuliya eh, waxaan u kala hormarinayna say u kala awood badan yihiin tartiiba tanaaزuliya waa maxay cad tanaaزul iyo tartiib tanaazula meesha dhaan count down kaga dhahaan wey yani waxaa la hormaraya midda awooda badan midda kasii awooda liidata hoos ilaa laga gaaro midda zeroga taagan wey maثalا maxaa ugu sareeya an yaquula صaxaabiy inuu yihahdo samictu rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaquulu kada waxaan maqlay rasuulko sidaa leh aw ra'aytu yafcalu kada ama waxaan arkay isagoo saas samaynaya aw xadaثanii ama wuu ii waramay aw shaafahanii bikada ama arintaabuu igala hadlay arin sahlan ma marku qofk wixii aan arkay waan ag taagaan fahada aqوى darajaaتi kaaba ugu sareeya darajaadka ugu sareeya لأnnahu tacbiir can اlإdraak الxisiy الmubaashir maxaa wuxuu ka hadlayaa eh, shay haleelistaankiisu ay tahay wax la taaban karo oo goobjoog u ah number two waxaa ku xiga an yaquula raawi raqم اثنain waxaa ku xiga inuu raawigu yihahdo an yaquula inuu yihahdo qaala الnabiyu salى الlahu عalيه waslم kada rasuulka wuxuu yihi sida aw akhbara bikada ama arrinkaabuu ka hadlay أو xadaث بkذا saabuu ku sheekeeyey أو فacل kذا ama sidaa buu sameeyey فhذا ظاahiرهu cibaarada markaan u koorgalno muuqaalkeeda sare duleedkeeda sare wuxuuna muujinaysaa النqل والمubaaشhaرة inuu qofkan uu soo guuyo wiina mnaha goobjoog u ahaa ويxtamilu cadam الmubaaشhaرة waxaa kaloo suurtagala qofka inaanu meesha u joogin oo goobjoog u ahayn إذ yquل الواxidu mina في hada الcaصر midkeen waa tan rasulka aليه sل sلم qala rasul اله صلى اه عليه وسلم وفacla kذا rasuulkaa sidaa yiri oo sameeyey soo ninka qof kastoo wax sheegaya rasuulku wuxuu yihi sooma dhaho wuxuu yidhi marka waxa ka dhalanaysa meesha inuu joogay haddaanba niraaha qaal rasul sal ه alيه waslm wey number saddex an yaquula صaxaabiyu inuu yidhaahdo amara rasuul الlahi sal ه alيه waslm bikada rasuulka sidaa buu faray aw nahaa can kada ama sidaa buu diiday fahada fiihi اxtimaalaan marka meeshan laga bilaabo waa inaad si fiican ula socotid maxaa yeelay wuxuu kula geli doonaa falsafa اxtimaaliyaadka ah marka la gaaro sida bejka ku xiga marka wuxuu leeyahay kan laba suurtagal baa soo galay meeshan laga bilaba inuu ku baraarugta laba suurtagal baa soo galay kii ka horreyey maxaa soo galay hal suurtagal sooma inuu joogi inaanu joogin hadda laba suurtagal baa yimid ko alأwl اxtimaalu cadami اmubaashara kama taqadam siduu soo hormartay inuu meesha joogin والثاني اxtimaal an yakuuna الصaxaabiyu qad cadda maa laysa bأmrin amra waxaa kaloo jira suurtagala ah saxaabiga waxaan amar ahayn inuu amar u arkay ayaa laga yaabaa waxaan nahyi ahayn inuu nahyi u tixgeliye baa laga yaabaa bian tadakhala bifahmihi اlkhاas in waaba inuu fahmkiisa gaarka uu la guda galo fi الtacbiiri cama samica isagoo ka cabiray wuxuu maqlay waxaa laga yaabaa nahaa rasul sl markuu inu isaga ismoosiye inuu nahyi yahay amar rasul sl inuu ismoosiye inuu amr yahay wixiina amarna maaha nahyina maaha laakiin arrinkaa wuxuu ku jaangooyey maxay uu ku dul dhisay fahmkiisa gaarkaa wey فhdا نوع miن الرiواaيaةi بالmعنى kana waa nooع kamida الriواaية بمعنى wa lagu magacaabo noo iman doonto walow نقل اللفظ بxروفihi لأمkنna an ننظر فيh laakiin haduu raawigan nahaa rasul meeshuu naga leeyahay ama rasul meeshuu naga leeyahay haduu noo soo guurin lahaa lafdigii xروuftii rasulka aليه الصلa sلام u yiri siduu u yiri haduu noo sheegi lahaa waan ogaan lahayn surtgal annaga kala saaran lahayn wey لنacriفa aan ogaano marka siaan u ogaano akaanat cibaaraة الnabiy sal ه sl nabig alي sl sl oraa buu sheegayey ma waxay ahayd min baabi اlamri miyay u dhacaysa amar am laa anaga kala saari lahayn hadduu ii lahaa rasuulka alيه الsala slam wuxuu yihi sida iyo sida anaga marka noo taal inaan niraaha waa amar ama waa nahy lakin isaga waxaa laga yaaba inuu fahamkiisa marka ku dul waan ogaan doonaa marka xataa nooca kan namber saddex baa la geeyey nooc sahlan maaha kaba dhig saxaabigi baa ku dul saxaabigi wax khaldan ma aadayagu walaakin maca dalik walaakin hadalka lagu laabaye maca dalik iyadoo arinka uu sidaa uu yahay huwa maqbul waa la aqbalaya id الظaahiru almubaashar maa sida muuqata waxaa ah inuu saxaabigii meesha joogay wالظaahir waxaa kaloo muuqda ana fahma الصaxaabiyi saliimu falaa yugayiru الmacnى ninka saxaabiga fahmkiisu inay fahm nabad gashan oo waxba aanu ku jirin oo macnaha aanu bedelaynin baa la ogyahay maxamed nin rasulka alay sl sl arkaya la joogo w wmitl waxaa la mida an yaquula inuu yihahdo ninka saxaabiga nasakha الnabiyu sal اlه alيه waslm kada nebiga saas buu nasakhay naskna waa lagu soo sheegay xukunkiisi aw sharda kada w kada ama sidaa buu shardiyey aw xasa calى kada ama sidaa buu ku booriyey aw qضى bkada ama arinkaa buu xukmiyey aw غayri dalika ama kaa wixii ka soo haro mima yucabiru bihi can qowli nabawiy uu ku cabirayo uu kaga turjumayo nebiga alيه sala slam oo waraahdiisa number afar an yaquula inuu qofki yihahdo saxaabigii umirnaa bikada sidaa baa lana faray aw nuhiina can kada ama arintaa baa lanaga celiyey فyتطرق إليه الاحtimaaلan الmadkuuraani saaبقa arintaa waxaa soo gelay labadii suurtagal ee soo hormare واxtimaaل ثاliث suurtagal saddexaadna waa imaanaya fيi man huwa الآmir والnaahi su-aal ah yaa waay ninka wax amraya waa kee ninka wax diidaya إd yaxtamilu maxaa suurtagala أnahu yqsd amaba yqsd bacd الmarاء inuu ula qasdiyo amarna markuu leeyahay umarada qaarkood inay amarka ay bixiyeen ama ay wax diideen aw اkhaliifaةa abaa bakrin ama inuu la qasday abubakr aw cumara inuu la qasday aw hayrahu min اkhulafa ama khulaafadii ka hartay oo cثmaan iyo cali aw amara اlqur'aanu bixasbi fahmi الraawi ama qur'aankaba inuu faro iyado arinka tafsiirkan uu ku dildisan yahay fahamka raawiga marka u fahmo ixtimaalka la saddexan baa marayna soo ma yani marka waxa laga yaabaa aamirka waa kee ma saxaabi khulafaa rashiduuna ma faham isaga qur'aanka uu ka qaatay ba ixtimaal tale mid kala sii iman doona marka والظاahiru nooca kan marka maxaan ku xukminaynaa أنه marفوع ilى النبي sلى الله عليه وسلم إن كان الصحابي أخبر بذلika في مقام الاحتiجاaج على الأحكام الشhaرعية والإخباar بها sida muuqatana arinkaa marفوuع baan ku xukminaynaa rasulka aليه sل in laga soo xigtay hadii ninka صaxaabiga ah markuu arinkaa uu sheegayey u u sheegay fي مaqاam الاحتijاaج مaqاam uu xujaysanayo oo naska usoo xujaysanayo calى أحكاam شharciyaة usoo xujaysanayo وأخbاar بha u ka hadlayo number شaن an yquل الصحاaبي صحاaبي inuu yihahdo kanوu yfcaluna kda sidaa bay samayn jireen wka qowli abi سacيid iyo ninka abi سacيid الkdrي hadalkiisa ahaa kuna نkhrج الصdقة aw صdقة الفطr dheh calى cahd النabiي sal اه عليه وsلم saaca min bir min bur rasulka alيه الصلاaةu waسaلاam waxaanu bixin jirnay zakaaةulfitr wktigii rasulka alيه slam uu noolaa waxaanu bixin jirnay hal suusa oo bimacnaa bur ayaanu bixin jirnay saaca min bur kuna buu yihi فhذا xقيiqaته arinkan xaqiiqadiisa أنahu نqل للتqريir waxaa ka muuqata inuu صxaabigan uu soo nqliyey تqريir ilى xadيiثka mxuu ah qowl فicل تqريir تqريir waa maxay بmacnaa rasuulka aليه الصلa sلم wuuna ogaa markaan habka wax u sadaqayn jirna haddii arinkan arinan banaanayn uu yahan rasuulka uu ka hadli lahaa kama aamuseen wey ويxtamiل caqلا waxaase caqli ahaan suurtagala oo ah cadamu cilmi الnabiy sal ه alay slam rasulka ala slm inuuna la socon bidalika arrinkaa isaga suurtagaalka imisuu maraya marka imisuu maraya tii horena ku daraysaa marka sii ballaaranaya afar baan maranaw wadarajaة saadisa lam yadkurha ibnu qudama marka tii hore uu soo yiri ibnu qudama fii rawdat الnaadir ma waqع fi kutub اxadiiثi ayuu sheegay sooma khamسaةa asnaaf wadakaraha muratabatan xasba quwatiha tartiiba tanaazuliyan buu soo sheegay wadakarha muratabatu atuu yihi qeybta intaa shantaas waxaa sheegay ibnu qudaama fii rawdat naadir buu ku sheegay intaa suurtagala wuxuu yihi waxaan ku darayaa buu yihi sheekha darajo lixaado ibnu qudaamaba aanu ku sheegin fii rawdati الnaadir wahiy an yaquula صaxaabiyu wa صaxaabiy inuu yihaahdoo kale min asunati kada sunada waxaa kamida arinkaa fatridu fiihi ااxtimaalaat الثaلaaثة suurtagalladii saddexda hortay ku soo arooreysaa واxtimaalu khaamis iyo suurtagal kale ee shanaad oo ah wa huwa an yakuuna aلصaxaabiyu اstanbطa dalika bifahmihi min bacضi اaayaaتi aw اxaadiiث oo ah inuu ninka saxaabiga arrinkaa u kala soo dhex baxay isagoo fahmkiisa uu ka fahmay aayaadka xadiidka ku dhisaya aw shahada min nabiy sal اlه alيه wasalam ficla laa yadul calى xukmi sharciy amaba u arka rasulka alيه slat slam oo samaynaya ficil aanan tusinin xukm sharciya faاctabarahu daalan إلى غayri ذaلiك uu marka u تixgeliyey inuu ka xukم شharci tusinayo واحtimaaل sاadس suurtagl xada ba jira وهو أنه رubama أrاada suنaةa أحad الkhلفاء الrاشhiدين waxba laga yaab inuuba ula jeeday khلفاء الrاشhiدين sunadooda mid kamida كamا قاaل علي رaضي الله عaنه في shurب الkخمر sidii علي بن أbي طالب رaضي الله عanه markuu ka hadlayay xadka laga oofinayo qofka kمrada caba mxuu yihi jalد النaبي صلى الله عليه وسلم أربعين rasulka عل sل aفartan garbaaش bu ku dhufo jeedal buu ku dhuftay وجلد أبو بكر أربعين أبو بكر ninka kمrada cab aفartan mar buu jaadal ku dhufto shaabuug iyo la dhacay وجلد cمru ثaمaaنiiن cmarna sideetan jeer وkul suنة dhammaantoodna waa suno cali mxaa ka qaatay rasulk aلي sl ficilkiisa mxuu ka dhigay suنة kii abu bakrna suنة kii cmarna suنة marka waxaa laga yaabaa suno marka ay leeyihiin inay walkii khulafadu marka ula jeedaan taana dilka baa loo haya todoba وdarajaة أkrى saaبca اxtimaa darajo kale oo تoddobaad lam ydkurha ayضا aanu sheegin ibn qudama jirta wahiy an yaquula الصaxaabiyu fi اdiini qowla laa yarfachu ilى الnabiy sal ه lيه waslm inuu ninka saxaabiga u yihaahdo diinka markuu ka hadlaya qowl rasulka ala sl aanu u tiirin walaakina dalika اlqowl mima laa yuqaalu milhu biالra'yi laakiin qowlka uu yahay waxaana ra'yi lagu sheegi karin hadal buu leeyahay wuxuu ka hadlaya diinka laakiin markaad qowlka aad dul istaagtid waxaa kuu soo baxaya macnaha in arinka kan arin qof ra'yigiisa uu ku dul dhisi kara inaan ahayn marba haddii diin ay tahay fayaquul اculama culamadu marka waxay leeyihiin maa laa yuqaalu waxaan la oran karin aan la dhihi karin ilaa bitawqiifin ilaa in meel loo tiiriyo daliil lagu dul dhiso mooyaane fahuwa fii xukmin marfuuc xukm marfuuc baa la siinaya wax maala misaalkan ogaan doonaa kamaa low akhbara صaxaabiyu saxaabiga hadduu ka hadloo kale ana fi ljanati kada jannada waxaasaa ku jira aw kaana aadamu bصifati mucayana ama aadam tilmaantiisu sidaasa ahayd aw anahu akala min ashajarati اfulaniya ama aadam markii jannada laga soo saaraya geed sidaasoo kaleu cunay arrinta arrin ra'yi lagu keeni kara ma tahay jannada maku ogaan karaa saxaabiga ra'yigiisa ma ogaan karaa aadam calayhi salaam suu u muuqday ma ogaan karaa ma ogaan karaa aada marki janada laga soo saara nooca geedka cuna ma ogaan arrimahaas arrima ra'yi lagu keeni kara ma marka hadduu ninka taabi saxaabiga intuu yimaado yihaahdo uu yihaahdo jannada waxaasaa ku jira noocaasaa laga helaa ama u yihahdo nebi fulan sifadiisu sidaasay ahayd ama u yihahdo nebi aadam marki jannada laga soo saaraya geedka noocaasu ahaa caqliga wuxuuna siinaya ninka inuu ka soo xigta rasulka aleh الsalatu wasalaam caqliga markiiba kusoo degdegi maayo maxay ama meelo kale kaliyimi إلا أن هذه القاعدة لكن قاعدada tana iyado aad aad u qرx badan sabaبت khalطا kaثيiرa waxay sababtay isku qasr badan cinda تطبيqiha marka la howlgelinayo إذ يحتmل أن الصحاaبيa قاaل بma samعوu min أهل الكتاaب mxaa waxaa jira suurtagala inuu ninka صxaabiga ka maqlay ahlukitaabka u ka maqlay oo kutubtii towraatka injiilka uu ka soo akriyey iyo laftirkooda ganada waa loga hadla sooma fqad adina lana النabiyu salى الlahu عalيه waslm fi اxadiiثi canhu rasuulkan uu noo ogolaaday inaan xadiid ka soo warino nimanka yahuudda iyo dalka kale ee hadalooda halgiisa waxaa ka mida faqaala wuxuu yihi xadiثuu can bani israaيil wala xarج wax ka wariya kutubtooda waxa ku qoran wax mushkilada male waatan rasuulka yiri wayaxtamilu طabcan dawaabid bay leedahay meesha lagu sharxaynin wayaxtamilu waxaa ka mida suurtagala waa suurtagal kalaaba loo helay kii aan islahayn waa qurux badan yahay annahu tadakhala bifahmi inuu fahmkiisa uu la soo galay say ku suurtoobaysaa marka kan arrinkan waxaan ihi arrinaan sahlanayn wey tadakhul fi fahm say ku iman kartaa wa mithaalu tadakhul fi lfahmi wuxuu yihi haddaanu aanu tusaale ka bixino markuu ra'yi raawiga uu arrinkan fahmkiisa gaarka ku dul dhisayo uu fahmkiisa ula gelayo maa ruwiya can bacdi الصaxaabati fi اlإkhwati اlum saxaabada qaarkood waxa laga wariyay markay ka hadlayeen dhaxalsiinta la dhaxalsiinayo walaalaha xagga hooyada ka walaaloobay marki laga hadlayo wuxuu yihi ninkaas صaxaabiga أن الثulثa yuqasamu baynahm bالsawiya waa tan layihi kwat اlm umm, dhaxalkooda wuxuu noqonaya saddex dalool dalool inay qaadanayaan marka ra'yigiis wuxuu siiyey saddex dalool daloolka in loo qeybinayo iyagoo dhan oo bimacnaa ay ay noqonayso fifty fifty dakaruhum wa unhaahum sawa lab iyo dhadig inay u siman yihiin qaacidada asalkana maxay ahayd dhaxalka marka la qeybinayo للذكر مثل حb الأنثيين inuu lفka u qaadanayo labo laab inta dhediga ay qaadanayso sooma laakiin ikhwaة اأm baaba ikhwaة اأm marka la joogo hadday isku hoyo yihiin loo eegi maayo kanuma lab ba kan dhedig ba baabfra sida lagu darsa dhexalka marka loo baxo kale saas hadalka markuu yihi wuxuu yihi haddana faqad qaala kaثيir min العuلamاء culimo fara badan ba waxay yidhahdeen hada fي xukmi الmarfuuc arrinkan marfuuc baan ku tilmaamana لأnnahu laysa liلصaxaabiyi an yaquula bidalika min cindi nafsih maxaa ninka saxaabiga arrintaas arrin fahmkiisa ka keenaya maaha walaakin buu yihi hadalka lagu noqoya bitadqiiqi الnadari arinka marka loo arinka loo yani aad iyo aad loogu kurgalay oo si cajiiba loo fiiriyey yatabayan waxaa noo cadaanaya ana اlamra calى khilaafi dalik arinka inuu wasaaba ka duwan yahay oo rasuulka alay sala slam aanu dhihin id waadixun maxaa yeele waxaa cad ana qaa'ilahu الصaxaabiya ninka hadalkan yiri ee saxaabiga أن يقول ذلك أن يقول ذلك بفهمه inuu arinkaa markuu fasirayy fahمkiisa uu ku fasiray لqowلihi taعaaلى uuna ka fahmay hadalka ilaahay uu leeyahay can الإkhوaةi لأm markuu ka hadlaya ilahi subحanه و taعaلى mxuu yihi fain kaanuu أkثara min ذalika fahم شhuرakaaءu fi الثuluث hadii ikhوaةu لأm ay intaa ka badan yihiin saddex dalool dalool bay u wada siman yihiin شhuرakاء fi الثuluث faإن شharكaةa تdul maada hadii wax wadaag la sheega maxay muujinaysaa calى الtaswiyati gaaliba inay ku wada siman yihiin taas ayay muujinaysa marka maxaana keenayaba in la yihaahdo ama xadiid buu ku dul dhisay maxaa naskigaada ka muuqataa wey saxaabigan uu ka fahmi karaa wey wayaxtamilu ayضا waxaa kaloo suurtagala أnahu ra'ىa hada muwaafiqa lilqiyaas inuu ninka saxaabiga u arkay in arinka kan in habkaa loo habeeyayo qiyaaska ay waafaqsan tahay لأnnahum yariثuuna maxaa yale waxay ku dhexlayaan bimaxdi اlunuusati dhadignimay ku dhexlayaan فsawى bayn markaasuu wada simay taana waa laga yaabaa marka intaasu suurtagal baa meesha jira waxaad arkaysaa marka wixii oo dhan waa wax eh, logic ahaan calculatada oo ka bilaabanay min alif ilaa ya ilaa laga gaaro intaana qofka marka uu xadiidka uu warinayo waa inaanu fudan intaasoo suurtagala intan keliya hadda la sheegay ibnu qudaama shan laga soo xigtay iyo sheekoo eh, laba kale ku darsaday laakiin kulamaa sanadku uu lafdi uu ziyaado waa inay suurtagaladaas madaxaaga ay hor yaalaan waa fahmaysaa marka qofka xadiidka xukumayay in looga baahanya fahmo fara badan iyo fiijignaan aad iyo aad u xeel dheer aanu ku degdegin aanu dhihin صaxiix ضaciif calى maa yعطihi hawaa in arintaa aan ka fiirsado wey alfasl اcashir faslka tobnaad الriwaayaة bاlmacna xadiidka marka macnaha lagu warinayo الriwaayaة bاlmacna riwayat bmacna maxaa loola jeedaa waxaan soo fahmna lafdi iyo macno aan soo sharxna laba maalmood baan ka hadlaynay marmarba waxaa dhici karta in xadiidkii aana lafdigiisa lagu soo warin oo macnihiisa guud iyo xadiidka wuxuu faa'iideynayo iyo xadiidka waxa uu bimacnaa uu ku dhisan yahay keliyu qofkana siinaya hadal duuduuban hadal duuduuban buu qofkana siinaya yani maala hadda haddaan ihahdo alladii midka xasa baraaruji calayhi waa xaraf xaraf soo oo aan ka turjumay lakin haddaan dhaho yani waxaa meesha laga fahmaya hadalka duuduuban bimacnaa wey macnahaasoo kale wey marka aladii xasa calayhi sharcu شharca wuxuu nagu baraarujiyey waa kitaabka iyo sunada an ynqula اmuxadiث اxadiiثa kama samica wxuu xarfigiya ninka muxadidka xadiidka inuu usoo guuriyo usoo xigto siduu u maql xarfiyan isagoo kelmadna aanu horay aanu geyn midna aanu dib aanu udhigin laa yubadilu lafظa bilafظin lafdi lafdi ku bedeli maayo walaa yaqtasiru calى bacضi alfaadi اxadiiثi duuna bacض kuna gaabsan maayo xadiidka alfaadiisa qaar kamida qaarna ka tegi maayo qاaل النabiyu slى الlaهu عaليهi وasلم nabg aليه الصلa sلام wuxuu yihi nadr الlah mrأى ilaahay ruuxa ifiyo samca maqاalatii aniga oorahdeeda maqlay fawacaaha weeleeyey faأdaaha u gutay kamaa samcaha siduu u maqlay faruba xaamili فiqhin badanaa ruux fiqhi xambaarsan غayri faqiihin faqiihna aanan ahayn waruba xaamili fiqhin badanaa ruux fiqhi xambaarsanoo ilىa man ruux u raraya afqaha minhu ama afqahu markaa kaga le xagga fiqigii marka rasulka alay sl slam marka wuxuu yihi faadaaha kama samicaha diinta wuxuu nagu baraarujiday kelmadda marka la maqlay sideeda in loo gudbiya waxba aan lagu darin waxba aan lagu darin waxna aan laga nuqsaamin taa waa asalkii wamaca dalika iyada sida ay jirto faاlaslu jawaazu اlnaqli bimacna asalkuse wuxuuna siinayaa inay banaan tahay in macno ahaan loo gudbin karo maca mulaaxadaةi اlamrayn اtaaliyeyn iyadoo aan marka tixgelinayno laba arinoo soo socota hadalkaas macnihiis muxuu yahay caqliga wuxuuna siinayaa asalka wuxuuna siin horta ama sharciga wuxuu nagu baraarujiyay in sida inama acmaalu bniyaad inama acmaal bniyaad xadiidkiis in loo wariy inama acmaalu bniyaad inama aan la rogi aan la bedelin laakiin waa suurtagal in la yihahdo maثala alacmaalu mabnaaha niya aw tubna alacmaalu calى niya aw maala anniyaatu asl اacmaal intaa jumlo aan hadda sheegay kama duuna macno ahaan wa xadiidkii uu faa'ideeyey asalkuna wuxuu inaan dhaho inama acmaalu binyaad inama acmaalu binyaad aanan bedelin oo sidii aan usoo wariyo marka wuxuu leey waa suurtagal qofku way u suurtageli kartaa in maxay uu macno ku weriyo laakiin laba arimood waa in la tixgeliyo oo accountiga la geliyo marka lagu soo warinayo ko fahunaaka axaadiiث meesha waxaa jirta axaadiiث tacabadana اllahu balfaadiha uu ilaahay nagu addoomaystay dhawaqa habka haddii axaadiistaas u soo arooreen falaa yajuuzu ma banaana تغyiiru شhayءi minha wax iyada kamid in la bedelo oo la dooriyo kaأlفاaظ اaadaani aadaani o kale adinka alfaadiis oo kale meeshaad xayi calى صلاة laga dhihi la hadaad tiraahid alxadiiث bاlmacnى waa jaaئز oo aad tiraahid maaragtay tacaalow ilى الصلاة macnihi waad goortay ogo waa mamnuuc maxaa lafdiga in xayi calى الصلاة la isticmaalaaba nalagu adoomaysto wy haddi mثلا أشhهadu an laa ilaha ilا الlah qof adura wa uqiru بأna hunaaka ilaaha waaxida laa yuujadu macahu ilah آkhar macnihi waad gudatay sooma لكن kama leexan kartid مa arintaas maragt tira hd أن هناka إلaha واaxida inaad ka leexan w والتشhهد o kale aتحyaaتki o kale anaa samaysanay carabi badnaantaad inta laga yaabo xadiiث baan anaa samaysana atحyaad laga dhegeysan maayo وبعضi أذكاar الصلاaة أذكاar صلاadka o kale أذكاar gaaran samaynaya laga dhegeysan maayo وmin التكبيr الله أكبرti o kale والتaصبيح ilahay marka xumida laga hufeyo والتلبiyةi في الxaji iyo labeygta la aqrinaya xajka o kale والxawqalati marka walaa xawla walaa quwata o kale marka laga hadlay wa jawaamic اlkelimi kelimaadka oo hadalladoo dhan kulminaya rasulka alayh salatu salam marka nuuraaniga wata wanaxwi wixii lamid a haddaad tiraahd anigu anaa samaysanaya lagaa dhegeysan maayo walidaalika waa muhiim adkaartaa la yihi rasulka alayh sala slam marka lagu salinayo habka lagu saliyo cibaadaadkay ka mid tahay sideeda u daa laakiin anaa jabooday iyo durbaan baan qadan anaa samaynaya maxaa diidaya waxaan waa cibaado waxaan waa cibaado ogow maxaa alfaadta cabadana allahu biha inaad tira alxadiisu bilmacna haddii la ogolaaday maxaa diilay inaa rasulka alay sal saan doon ugu salli lagaa dhegeysan maayo salligan markay u rasulka alay sal slam yihan ya rasuul allah markay soo degto sallu calيه wasalimu tasliima inay towqiifi ahayd way ogaadeen wuxuu ya rasuul allah carafna asalaama calayk sidii lagu salaam waa naqaano maalin walbaadna tira assalaamu calaykum annagana calaykum salaamku niraha waad fahamsanyahay walaakin kayfa asalaatu calayk sayn kugu salinaa rasuul allah rasuulka ma dhin ma hadda ay weydiinaysa idinkoo carabi yaqaan idinkoo baadiye kusoo koray idinkoo ramiye idinkoo saa u yaqaan rasulka alay slm mu ogaa wax ka carabi badan inaanay jirin saxaabatu rasul sl carab aqxaax wey meesha istaago amaanan hadda ay weydiinaysa mal wuxuu yih maya waxaad igu salinaysaan aلsalaa ibrahimiya ataxyaadkan waa qaran u sheegay macnaheedu waa maxay rasulka alay sl marka lagu salinay kama leexan karto waa alfaadu tacabadana اllahu biha asalka cibaadada maxaan soo soo dhigna usuuliyin maxaa niri inaan lug la gedin karin ilaa daruuri inuu kaa saaran buu yahay marka meeshaad ku istaagaysaa laakiin maxaa diidaya adoo qofku isagoo cajami xataa carabigiisa aan saarnayn inuu yihahdo durbaan baan qaadana anaa wasni degsanaya taas waxaan lena cibaado wey arrinta marka ma fududa number labo mulaaxadada kabaad mulaaxadada kale waxay tahay waman kaana hayra caalimin qofkaanan cilmi u lahayn bima yuxiilu اlmacnaa macnaha waxa uu keenayo falaysa lahu an yarwiya bilmacna ruuxa uma ahan inuu macno ku wariyo qof baa waxa laga yaaba hadduu is yidhaahdo bal lafdigii meesha la sheegay intaad ka weecatood ka leexata lafdi kale bal raadi dhawr kale raadi qofkan haddaanu macnaha fahamsanayn iyo muxtawaha jumladda ay ku dhisan tahay luqadiina aan u baxsanayn kuwaas kaas uma banaan macnihii ma fahamsanayn muxuu acbiraa khalad inuu sheegaa laga yaaba soo ma arkin kuwa badanoo wax kuu turjumay meel kale kaa tuuray wa fiima cadaa daalika kaa wixii ka soo haray yajuuzu an yurwa bilmacna way banaan tahay in macno markaa laga wariyo wixii ka soo haray macno waad ku warin kartaa ونحن narى anaga waxaa noo muuqda buu leeyahy أن الwاaجiب عalى أhلi الcilmi ahlcilmiga waxaa saaran an yanqلu الxadيiثa بalفاaظi وxrوف in xadiidka usoo wariyaan lafdigiisa iyo xarafkiisa وkhاaصaة baعda an اstaqarat riwaayaة الxadيiثi gaar ahaan axaadiia marka ay riwaayaة اaxaadiiث ay ku sugnaatay fii kutubin ay ku sugnaatay maxduudati la yaqaano xadidan yashul الrujuucu ilayha ay sahl ay tahay in loo laabto وdalika إida naqluu اأxaadiiثa fii kutubi وmuأlaفaatihim arinkaas marka ay أxاadiiث ay kusoo guurinaan kutubtoodii muأlafaadkooda لأlا yntaقil الxadيiثu min lفظi ilىa lفظ aanu xadiiثku ugu guurin lفظi ilىa lفظi kale oo markaas فayتaxaraف can aslihi maca طuuli الcahd oo marka asalkiisa uu ka doorsoomo muddo marka la joogo waa ma mثa hadda kaatib baa tahay qoraa baad tahay khudbaad akrinaysaa waxa wanaagsan xadiiثkii maadaama hadda uu kuu diyaarsan yahay muشhkiladna aanay ku hayn sidiis usoo xifdi meel kusoo qor ama kitaab markaa qoray sidiis usoo guuri oo hadhihin macno ahaan baan ku sheegaya arintaa marka waxaa la diidaya haddii ninkan kitaabka markuu qoro macno ahaan noogu soo wariyey kii mid kale markuu kasii guuriyo macno ahaan kii mid kale waxaa laga yaabaa qarni kadib ajyaasha generationada soo socda in xadiidkiiba macnihiisaba uu ka lexdo meel kale u aado taana marka laga wanaagsan yahay buu leey wa ziyaadatan fi lixtiyaati si isu ilaalintu aada iyo aada loogu xeel dheeraado ينbغي أن يرجع المؤلف أو الكاatب إلى الحadيiث في المsاجر الأsلية waxaa haboon inuu ninka alifayay ama xorayay u laabto المراaجع الأصلية referenسiga aslka ah marjiع aslka u laabto بkتب السuنaة المashهورة isagoo u laabanaya التي تkhrج الأحاadيiث بأsانيidiha أxاadiiثa أsاanidooda ku sheegaysa ka kتب الbخاaرiي ومسلم وأبي داود وغيره xadيث baa warinaysa bخاري bu k bخاري u laaba intaad ka qaadan lahayd sheekh kale mثلا hadda haddaad rabto inaad masale taxliilidid usuuliya kitaabkan hor yaalo kale waa inaadan aadan dhihin hebel baa yiri kitaabkan oo kale waa inaadan ka qaadan kitaabka waa inaad ka qaadatay meeshuu ka soo qaatay ibnu qudaama ka soo qaato aad mustafsiyu ka soo qaato aad wuxuu ka soo qaatay jamcu jawaamici aad usuushi aad xadiid baa warinaysaa nin joornaal uu ku qoray inaad tiraahid aad tiraahid xadiidka kan waxaa qoray maqaal fulan buu ku yiri waa qalad bukhaari sun abu daawuud madrajida u waxaana loo kala qeybayaa marjic iyo masdar labadu inkastoo reference laisla yihahdo haddana farqiga udhexeeya masdar waa meesha wax dhan ay ka yimideen bukhaari oo kale waxaan leenahay waa masdar laakiin kitaabkan oo kale waxa lagu soo guriyo waxaan leenahay waa marjic farqigaasa udhexeeya badanaana farqi uma dhexeeya dadka qaarkiis markay qorayan lakin farqigaasay u walaa yanqulu can الnaaqiliina can tilka اmasaabir اasliya aanu kasoo guurin dadka kasoo guuriyey masaajirta asliga fakm min fakm fi kutubi اlfiqh والtaariikhi والtafsir واladabi واlwacdi min axaadiiثa qad ukida min kutubi sunati اlmashhuura waxaa badan buu yihi badana oo badana waxaa ku qoran kutub اfiq iyo taarikh iyo tafsiir iyo suugaanti iyo wacdigi axaadiis fara badan laga soo qaato kutub suna اmashhuura lakin اkhtalafat cama kanat calayhi fi tilka اusul ay lakiin ay iska dooriday habkii micnaha ay ka duwan tahay habkii ay markaa ku sugnayd ama siday ugu qornayd kutubta asalka ah wataxarafat bisababi naqli ayna isdoorido isbedeshay sidii loo kala warinayay ama lagu kala guurinay min kitaabin ilى kitaab way badan tahay buu leeyay ama fii gayri الtaأliif wاlkitaabati sow haddaad waxba aadan alifayn waxna aadan qorayn falaa maanica min الriwaayaةi bاlmacna wax diidaya male inaad macno ku waridid maca الtaxaruzi adoo cinda اlأdaaءi عnda adاء المعنى adoo بmعنى تxaruج samayno iska ilaalinaya marka aad aad macno ahaan ku gudanaysa qadar الإمkاani intay kuu suurtoodo anlاa yakhtaliفa arinkaasu inaanu iska badan can اأصل yaعnي isku day qofku khudbadanaya xadiidka nafkiisa ma xusuusto waa inuu isku dayo cala الأqل inuu soo dhoweeyo laakiin aanu ka bixino meel kale aan la aadin وذalika kama fي maqaami المنaaظarة marka laba qofoo dood ku jiroo kale iyo wlbaxi baa la samaynaya wlwacdi baa lagu jira wacdi wاlkhitaabati wاlkhudba wagayru dalik waata culimada dhihi jiren xaaladaas markay saasoo kale ku qabato naska aadan dusha aadan boqol kiiba boqol aan xifdisanayn gadaal waxaa kaga dartaa oo kama qaala ama siduu u yiri waxa laga inaad dembi geshid تنبيه بمزيد من التوسع في مباحث السنة si in fara badan oo macluumaada loo helo في مباحث السنة راaجع kutooda مصطلح الحadيث u laabo wraajic ayضا silsilaة اaxaadiiث aلضaciifa wاlmawduca kitaabkana u laabo lisheikhna sddiin اalbani uu iska leeyahay wairshaad اfuxuulna u laabo lishawkani uu iska leeyahay albaab الثaaliث cutubka saddexaad alijmaacu adiladii aanu niri fi اlbidaaya ama sheekh uuna soo yiri waa aladila اlmutafaq caleyha kan keliya ka harsan kan kadib darsigan kadib waxaanu geli doonaa الأdلة المkhتلف فيha الإجماع إجماع marka mxuu yahay badana waxaad maqla arrintaas waa إجماع inta farta la taago w maqlaysa أجماع wey arrintaa إجماع marka mxuu yahay cرفوا الإجماع إجماع waxay ku qeexeen بأنhu inuu إجماعي uu yahay اتفاaq مجتahidي الملة diinta tan raggeeda mujtahidiinta oo culamada ahoo ee fatwadana runtii u haboon ee saalix u ah ee qualified ah, inay isku waafaqaan bacda الnabiy nabiga alيه الsلa slm kadib fii casrin wakti inay isku waafaqaano min alcusuuri waktiyada kamida calىa amrin arin ay isku waafaqaano min aumuuri umuurtii kamida bitasriixi kulin minhum iyadoo mid kasto iy kamid u cadaynayo biأnahu muwaafiqun inuu waafaqsan yah alى xukumka u waafaqsan yahay dhowr shardi buu sheegay kow dadka itifaaq inuu jiro اkhtilaaf aanu jirin number laba wuxuu sheegay mutahidii almila culimada haddii niman yahuuda wax isku waafaqaan shaqadeena maaha wuxuu kaloo ku baraaruji mutahidiin inay noqdaan shardiga saddexaad culimo ay yihiin meesha waxaa ku baxay caamada waxa isku waafaqdo inuu la soo istaago caqliga iyo diinta isdiidi mayaan aan waxbaan sheegayna taa waa ka baxa waxaa kaloo meesha yimi shardi kaloo afraad oo muhiim u ah bacd الnabiyi nabiga alayه الslat slam kadib waqtiga rasulka ala slam ijmac ma jiro maxal waxid waa soo degay maxaa ku ijmacaysaa isagaa jooga ma ijmac shay waa bacd النabi sal ه alيه wsلم ta kale waxa fi casri min اlcusuul calى amri min اlأmuur waxaa arinta cadayna ijmaca ah, ay casri inuu dhici karo waa laga qaadanaya calى amri min اmuur arin umuurta kamid la isku ijmaaci karaa ta kale wuxuu yihi btasriixi kuli minhum anahum bأnahu muwaafiq calى اxukm qof waa inu cadeeyo yihahdo anigu dood kama qabo ama in sakata bacduhum laakiin qaarkood hadday aamusaan walam yactarib aanu ka hor imanin qaar baa aamusay qaarna waxay yihahdeen ha kuwan waa iska aamuseen fahuwa اlijmaac الsukuutiy waxaa lagu magacaabaa iswaafaqitaan o aamusitaan uu ku jiro wasayaأtii bayaanu cadayntiisuna waa iman doontaa wa qaaluu waxay yihahdeen marka culimadii idaa xasala hada اlاtifaaqu iswaafaqitaankan hadduu xasilo walow fii casri waaxidi duuna gayrihi min اlcusuur oo uu dhaco casri aan cusuurta kale aanan ku jirin dala arinkaa wuxuu muujiyey calى ana xukm اllahi tacaalى ilahay xukumkiisa sareeye في ذلika الأمr amarka uu ka leeyahay huw ma أجmعu عalيه waxay isku waafaqeen inay tahay بmacna hadday culimadu casr cusurta ka mid casr cusur waa min casr صaxaaba casr taabicin waxbaa la isku waafaqay iswaafaqitaanka ummadda iswaafaqdaa wuxuu muujinaya in ilaahi subxaana wa taعala xukumkiisu arrinkaa ummadda isku waafaqda ay tahay taasuna macnaheeda ma in lagu dul xadiid noocan ma ضaciif ahaa ee ah ummadanu been iskuma amaba wax khaldan iskuma waafaqdo ama dalaal iskuma waafaqdo xadiid nooca macnihiisuna runtii saxiix noqon karo laakiin sanadkiisa oo calaama su-aal ay dul saaranta oo kale lagu dul dhisi maayo lakin caqliga kusiinayo wa qaaluu waxay yidhaahdeen alijmaacu daliilu laa yukhطi ijmaac lagu sheegay waa daliil waa cadayno gef aanu soo geli kara ana gefayn bal qadamahu bacضu الfuqahaai calى kitaabi waالsuna niman ba intay ka badbadiyeen waxayba ka hormariyeen quraanka iyo sunada waxay yhahdeen quraanka ugu horeeya maxaa ugu horeya ijmaaci quraanka ku xiga sunadii ba ku xiga maxaa keenay wa qaalu waxay yidhahdeen rag waaweyn wey raggaas hadda ogow liأna الdaliila min alkitaabi waالsuna waxay yidhaahdeen daliilka ku qoran quraanka iyo sunada ma liideyna eh laakiin yaxtamilu an yakuuna mansuukan waxaa suurtagala inuu daliilkii mansuuq noqdo meelay ka baxaan ma weynayan soo ma ogin bikhilaafi اlijmaaci ijmaaci marka laga soo tago fainahu laa yunsak maxa ijmac lama nafsi qaalahu اghazaliy alimaam اghazali baa yihi waana hadal runtii mantiqiga wuxuu leeyahay waxaan ugaga hormarinaynaa macnaheedu maa quraanka inuu liito lakin waxa laga ayad mansuuka inay ku jirta inaan ogeyn xadiidka inuu mansuuka inaan ogeyn lakin ijmac lama nasakho nasakhu ila muxuu dhacaa fii goormuu dhacaa fii casri nuzuul qur'aan ijmac inuu goormu yimid bacda casri nabi sal la alay waslam bacda casri nabi naski ma yimaado marka waa mantiqi ogow logic aad iyo aad cajiib u ah wالsawaabu lakin waa ku diidayna waxaan leenaha hadalkaas nin uma shaqaynayo sida saxda taqdiimu اlkitaabi waالsunati caleyh quraanka iyo sunada in laga hormariyo وأnkara kuwo kala meel kale aaday وأnkara bacض culamaaء الإجmاع culamada qaarkoodna waaba ay diideen iجmاacay diideen culamada qaarkoodna waaba diideen waaba kasoo horjeedeen wy wanaaqashu الqاa'iliina kuwa hadalkaa lehna alqاa'iliina bihi kuwa hadalkaa lehna way niqaasheeno fii maqaamaati mutacadida faqaaluu maqaamaat kala duwan bay ku niqaasheen marka nimanka kuwa yiri iجmaaca waa daliil kuwaasu mushkilad ma laha kuwa yiri waa laga hormarinaya kitaab sunan waaan ihi hadalkaas hadal badbadina w extreme naga daaya laakiin kuwa diido maxaad ku diideen waa in loo jawaabo iyaga waxay ku diidaan ay sheegaan qolyaha sugayna ay keenaan wixii ay ku sugi lahayn qaaluu marka waxay yihahdeen raggan diiday waxay yihahdeen ijmaacu اummati ummaddu inay isku waafaqdo o isugu timaado bacda tafaruqiha kadib markay ku kala baahdo ku kala fiday ku kala tagtay fi bilaada dhulkan ilaahay carigan ilaahay saa u ballaaran calىa xukmin inay isku waafaqaan oo xukumkaasoo ijtihaadiin ah huwa amrun waa arin mustaxiilun aanan suurtagal ahayn caqli intee lasaga keenaya kii kuufa jooga kii inta jooga konferensiya la sameeyana ma jirine in dhammaantood hal meel lasugu keen hal wadan arrintaa ma dhicin bay leeyiin as macquul maa naga daaya qaalu waxay yidhahdeen iyagoo hadla waxay yhaheen low sallamnaa haddaanu idiin dayno oo aad tidhahdaan nimankii tigidhaa loo diro waa lasu keena haddaad tidhahdaan annahu mumkinun caqlan arrinkaa caqli ahaan inuu suurtagal yahay arrintaa haddaad tidhahdaan fayastaxiil waxaa mustaxiil noqonayo inkirdاad bala aho madax aanan gelaynin an nasila ilى اlcilmi in aanu gaarno ogaansho bأnahum ajmacu alيh inay isku waafaqeen xataa haddaanara isku yimidaan waa ijmaceen annaga inaan ogaano oo accessibility meesha ay jirtoon ka daba tagna taasna mustaxiil wey waa nin wadoon badan war badan wey qaalu waxay yihahdeen haddana iyagu warka wada walow sallamnaa imkaana اijmac haddayba suurtowno in nimankii amaal inta isugu yimaadona ijmaaceen وإمكاaن العلم bه suurtagalna ay noqoto in la ogaado meesha isku iجmاعeen waxay isku iجmاعeen لakaana نqلهu عan الmجمiعiiنa أنfusihim مستaحيiلa in laga soo guuriyo oo laga soo xigto nimankii wa isku iجmاع taasaa مستaحيiلa faman ystaطiع yaa kara buu leeyahy أn ytasila inuu la xiriiro بجamيiع مجتahidi الأmaةi umadan culamadeedao dhan وأhلi العilmi minhum iyo dadka cilmiga u saaxiiba fي mashرiq الdunya adduunka berigiisa joogay وmغribiha galbeedkiisa joogay liyaclama aqwaalahum aqwaashood suu ogaado uma ykhbiru biha kadibna uu u sheego waqad yakunu bacduhum qaarkood waxaa laga yaaba inay ahaadaan haa'iban can baladi wadankiisaba inuu ka maqan aw masjuunan ama xasiba uu ku jiro xabsi la xabsiyo waagaa dhibna waa sii jiray laa yumkinu اlitisaalu bihi ayaba suurtoobahayn in dhinacaha lala xiriiro aw maqmuuran laa yuclamu bihi ama uu noqdo nin iska qarsoono aan la ogeyn waxaase suurtagal u yihahdeen somafahamin markaas marka waxay leeyihiin yani waa arin aan aanan socon bay leeyihiin maxaa yeelay say kugu sugto ilan telefon ma jira tira sheekh fulan oo arrintaasba lagaa saxiixay inay inaad waafaqsanta hebel ma lagaa saxiix ama hebel imailadiisa hal mar dhan intaad u wada dirtid soo saxiix arrintaas ma sugtoobaysay leeyihin marka waxay leedahin mashriq alard iyo mashriq almagrib addunya bay adduunyada ay kala joogaan nin baaba wadankii aanan joogin oo laga saaray midbaa masjuuno culimadana inta xabsi la dhigaa badnayd qaar baa la ogoon xataa inay caalim yihiin iska gaabsado low profileka ku jooga sayn ku ogaan karnaa bay leeyihin wلidalika nuqila can اlimaami axmed alimam amed m waa laga wariyey anahu qaal inuu yihi man iddaca اlijmac ijmaaca ruuxii sheegta faqad kadaba been buu sheegay number afar qaal waxay yihahdeen low salamna haddaan idin dayno iman sahlanna waa tanaasuliga ladooda yani waxay dhahaan waxaan tanaasuliga low salamna haddaanu idin dayno jadalan imkan اجmاع iجmاع inuu suurtoodo waa isku keenna baad tiraahdeen وimkاn الcilmi bihi oo suurtooda in la ogaado waxaa tirahd waan ogaan وimkاna nqli can ahli waxaad tirahdeen nimankii o dhan telefoonaan u dirno waan ka qaadno waan ka soo falaysa hunaaka meeshaas ma jiro ma yadul wax muujinaya calى ana xujaة fi الshariica inuu xujo shariicadiisi wax muujinaya keen waayahay daliil leh iجmاc qaata noo keeno xadiidkii lahaana umadan balaalo iskuma ijmacdo xadiid daciife wax noo keeno marka wax lama haygo marka wxuu leeyihi nimanka kale marka jawaab adilaة xujiyaة الإجmاaعi ragga leh iجmاع waa lasoo deliishana daliilkooda waa kan almuhbituuna lilijmaaci اxtajuu bima yali ragga suga ijmaca waxay soo deliisheen wax soo socdo kow aayaat min اqur'aani aayaad bay soo deliishadeen ilan kuwii kale waa laga tego iyagaa ka soo laabtay soo maa hadda ogow markaad dooda gelaysid munaadarada wax qofki hadlayay uu ka jawaabay inaad ku laabatid maaha ilan kan koowaad markuu keena nambarka koowaad isaga ka jawaabay wxii waa idiin deyna kan labaad isaga ka jawaabay kan saddexaad isaga ka jawaabay kan afraad laakiin midda ugu dambaysu kusoo gunaana wuxuu yihi maxaa muujinaya min الshariicati in dliil loo hay marka kuwa kamida ka jawaabna maha sooma iyagaasa tasliimiyey qofka hadduu istasliimiyo isdiiban inaad ka daba qaadatid maaha waa la deenaya marka maxaan leenaha marka kan damba marka la sugaya aayaatin baa muujinaya min الqur'aani minha waxaa kamida qowluhu tacala waa kamid wakadalika jacalnaakum umata wasطa waxaan idinka yeelna ummad wasط ah oo dhexdhexaada iyagaa laga doonaya marka tafsiirka وqwلهu taعaaلى waa muujinaya kuntum khayra umaةi أkhrija للnaasi taأmuruuna bالmacruuf tanhawna can اmunkar umatan ugu khayr badan baa tihiin wanaagana waad fartaan xumidna ma reebaysan iyagaa ka jawaabay ula jeeda wuxuu ilaah yihi wqowluhu fii suuraةi الnisana wman yushaaqiq الrasuula rasuulka ruuxii la dhinactama ee garab mara min bacdi ma tabayana lahu اhuda hanuun goortuu cadaada kadib wayaتabic غayra sabiili اmؤminiin wada aanan ahayn tii muminiintana raaca way yimaatay walaa ruuxaas waxaan weli ukaga dhigeen wuxuu weli u ka dhigtay wanuslihi jahanama jahanamana waanu gelinaynaa wasaaa jahanama xumaatay masiiran meel loo laabtay hoy ilaa xumaatay wa cindii buu yihi sheekha markuu la yaaba adilada ninka kaatibka fore wuxuu yihi ana haadihi اlaayaati aayaadkan aan akrinay laysat nusuusan wax cadaynaya maaha في الdلالة على xujiyaة اإجmاع ma muujinaysa bu nimanka wa isdaaliyeen adiladan ay maantana soo sardinayeen daliil umahayn iجmاع la soo daliishanayo لcadami صراaxatiha في hada الmوضوع maxaa yeel kuma cadda في hada الmوضوع baabka kan jacalnaaka umata wasطa de ummaday ka hadashay booskii taaganta kuntum khayra umatin alamr mcruf nahy can munkari ka hadashay wman yushaaqiq الrasuل sunada inaan khilaafin bay ka hadashay iyo waytabi غyra sabiل الmؤminiin meeshay iجmاع ka tusisay macda bu lh sheekh ama الآية الأولى buu yihi marka isagoo ka jawab aayadda kowaad fayaxtamilu waxaa suurtagala an الmuraada biha in loola jeedo أna maa sharcahu الlah lakum min الdiini ilaahay wuxuu idiin jideeyo diinkiya wasatun waa mid dhexdhexaadoo laa ifraaطa fiihi walaa tafriid ka badbadin iyo gaabin aanay ku jirin wey fatakuunuuna marka waxaad noqonaysa umat mxamed haddaad tihiin wasaطan bihada اmacna umad bimacnaa labada dad si xagga extrem u ah extrem min anaqiid ila naqiid inaydan ahayno dad dhexdhexaysa inaad tihiin umadihii kale inaadan ahayn wahaaniyata labad aayadda kale oo amar bn caraf ka hadlaysay tadul waxay muujinaysaa calى ana maa yamuruuna bihi waxay farayaan min xayثu اljumlatu isku soo duuduube macruufin un yahay wanaag wamaa yanhawna canhu waxay reebayaan munkarun un yahy wax xun waqad yakunu fii bacdi maa yamuruuna bihi waxaa laga yaabaa waxa ay farayaan wax kamida ah. أو ينhوna canhu ama ay reebaan inuu yahay gaf in qaaluu hu bra'yihim hadday ra'yigooda ka yihaahdana ka sheegaan soo ma arki macna wxuu leeyahay alamr bmacruf nahy an munkar waa la og yahay way fartaa khayrka laakiin wax kastoo la fara macruuf miya wax kastoo la raba manah waxa laga yaaba qofkan wax faraya dadka sameeyale inuu gafi karo waxa laga qof dadka wax ka celinaya inuu ku khaldanaan karo wuxuu ka celinaya taa laftirkeeda wuxuu yhi calama su-aal baa saara kamaa low qulta fula haddaad tiraahid masalan kaana fulaan yaأmuru bاlmacruuf hebel wanaagu dadka u sheegi jiray haddaad tiraahd u fari jiray falaysa macnaa dalika taas macnaheeda ma an yakuuna laysa macnaa dalika ana kula ma yaquulu huwa macruuf taas macnaheeda ma wax kasta afkiisa ka soo baxay in wanaag un ahaa لأnna almacruufa maxaa wanaaga la sheegayo maa curifa canhu xaq oo wixii la aqoonsaday inuu xaq yahay bidilaalaةi اkitaabi wasunati lagu aqoonsaday sunada iyo quraanka sunna waxay muujiyeen فالmراad أن mا yأmuruuna bه حaq min حayث الجumلة mraadka ayada laga le wa maay isku soo duubduub waxay dadka farayaan waa xaq wey wاثaaniyaة wثaaliثaة ayada saddexaad qaala الغazaliyu fi اlmusتصفى alimaam الغazali wa kitaabkiisa wuxuu ku yihi الظاahiru أن الmuraada bihi ayadan waxaa muuqata in loola jeedo man yuqaatil rasuula rasulka alيه sl ninka la dagaalama man yuqaatil rasul salى الlaه عalيه waslم أmا المراad بها maن يqاaتل الرasuل inaad dhahdi laamta godid baa fiican المراad بها oo marka man iyo waxay gelayso naaب الفاacilkii ay noqoto maن يqاaتل الرasuل rasuلka qofka la dagaalamay ويucاanidhu ku madax adkaane ويkhaaلف المؤminiin mؤminiintana ku khilaafaya فيi نusratihi rasulka aليه sل in loo hiliyo loo gargaaro taanay ayaddu ka hadlaysaa وqاaل الshawkاni shawkاni wuxuu yhi ayaddan waxay ka hadlaysaa almuraadu in loola jeedo almuraadu مغاayaraة الsabيل اladي saaruu bihi mؤminiin inay khilaafaan wadadii ay muminiin ku noqdeen ila hebel w mmin hebel wuxuu mumin ku noqday maxaa yaele wuxuu raacay wado loogu talagalay marka watabic hayra sabiili muminin waa maxay wardadoo iska ilaaliya inaad raacdaan wado aanan ahayn wadadii aad muminiinta ku noqoteen waladii yugaayiruhu wadada ka duwan ee khilaafaysa sabiila muminiinna huwa alkufru biاllaah waa ilaahay lagu gaaloob watakdiib الnabiy nabiga ala sla slam oo la beeni wa tarku mutaabacatihi iyo in laga tago rasulka ala sl raacitaankiisa maxaa iyaga marka ayadan ay soo deliishanan waana ku arkaysa kitaab kastoo oo usul fiqi waxaa ku qoran ijmaac ayadda ugu weyn loo soo deliisha waman yushaaqaq rasuul bacdi ma tabayna lahu lhuda waytabic hayra sabiili lmuminiin waxay leeyiin ilahi wuxuu yidhi waytabic hayra sabiili lmuminiin muslimiinta meeshay wado ka dhigteen wadaan ahayn qofka raaca marka ijmaac meeshaas ka deliishanayaan waana sababta keentay in eh, sheekha uu yidhaahdo alimaam alghazali wuxuu ku fasiray غayr sabiil mmin qofka rasulka a sl kasoo horjeesta showkaanina uu yihi sabiila muminiinka la sheegayo waa wado kufriga qofkii raaca marka meeshaas waa jawaabta ay tahay number labo oo ah ila nimanka daliil baa laga sugayey sooma ko maxay soo deliishadeen ayaatu min اquraan duuduubka waa ka ayaatun ah, waxay soo deliishadeen axaadiiثu nabawiyatun axaadiiث nabowiya ka xadiiث laa tajtamicu umatii calىa dalaalة ummadayda wax baadiya kuma kolanto xadiikaas soo deliishada xadii waxay kaloo soo deliishay xadiidka laa tazaalu طaaئifaة min umatii calى اxaqi ظaahiriin koox ummadeyda kamida weli ka zuuli maysa xaqa inay ku taagan tahay ظaahiriin iyo haalibiin ama ka muuqda xadiid bay soo deliishadeen ma ra'aahu اmuslimuuna ma ra'aahu اmuؤminuuna xasana fahuwa cinda اllahi xasan waxay muminiinta wanaag u arkaan ilah agtiisna uu ka wanaagsan yahay daliilkaas noo limide xadiid waxay soo deliishadeen maن فاaرق الجamاعaةa shibra qofkii kooxda mslimiinta ah, khilaafa talaab yar faqad khalca ribcaة الإسلاami can cunuqi islaamku ka dhex baxay taasay soo deliishadeen tiina waa ldin daynaya waa ldin jawaabaya وujiiba can الxadيiث الأwl xadiiثka koowaad waxaa looga jawaabay بأnnahu ضaciif laa يxtaج bihi waa xadiiث ضaciifo lasoo deliishan maayaba xadiika kan wadaلka zarkish wuxuu le xadiika kan duruqdiisa cilo kama marna cilo kama marna waa tanu leeyahy نمبر لabo وعن الثاني dليilka labaad oo ahاa لا تزاaل طائفة من أمtي وxa laga jawaabay بأنه لayسa في كuلi أمri أمر walbaba maaha marka على الحqi ku taaganta بل في معينi تبينه الرiواaيaaت الأخرى لكن w arin gaara riواaيaت kale cadaynayso وهuو الجهاaد في سبيiل اللh جهاaد في saبيل اh xadيiثka uu cadeeyey riواaيaت kalana muujiday وعن الثالث xadيiثka سدexaad oo ay yihahdeen mا ر'اه المسلميiن حسن فهو عند اللh حسن بأنه لا يصح مرفوعا xadيiثka maba u asxmi marفوuع ahaan والصawاaب sida saxdaana وqفhu عalى بن masعوudi xadيiث mوquuف inuu yaho iبن mascuud ba aanu dhaafin walaysa qowlhu iبن mascuud hadalkiisa oo aan marفوuع ahayn in lasoo derisan xujatan maaha saddexda dliil meel bay ku dhaceen ogow وعan الraaبici kan afraad waxaa looga jawaabay أna dalaalatahu xadiiثkan waa صaxiix ba l anu ka hadlimayno lakiin أna dalaalatahu xadiiثkan wuxuu muujinayo almancu waa iska reebis min mufaaraqaةi اjamacati in bmacnaa la khilaafo oo laga dhexbaxo dadkii muslimiinta xadiidka tilmaamay ee kama hadlin maay kama hadlin ijmaac kama hadlin iwاlilzaamu buu xadiidka eh, ma aragtay waxay tahay iwاlilzaamu in laysku laazimiyo bilindiwaa'i taxta liwaa'iha in lahoos laysugu yimaado calanka dadka muslimiinta oo bimacnaa hal meel dad ka soo wada jeedo hal dhul leh ayna noqdaan وليس معناه حجي حجية ma ذahaبaت إليه الجamاعة xadيiثka kan macنhiisu maaha in wax all wixii جamاacadu ay ku tageen inuu xujo u yahay فmaن khاaلفahm الرأي اجتihاaدا يعني macنheed waa m koox baa meel joogta macnhe wax kasta ay yihaahdaan in lagu waafaقa maaha فmaن khاaلفahm الرأي اجتihاaدا qofkii ra'yiga ku khilaafa اجتihاad ahaan lam yashuق casى الجamاعaةi ma aanu jebinin ushii جamاacada yaعnي qofkii mثalا kooxbaa meesha joogta dhamaantiin waxbaa isku waafaqsantihiin anagoo dhan waba is qof baa yimid oo ra'yi u yihi war anuu ra'yigaasaan qabaa taas macnaheeda maaha faarq jamaca la dhihi ma hala dilo oo xadiiska sheegay ma ra'yigiisu qofka dhiiban karaa wey sooma fahmin fainahu lam yufaariq jamaca marka ma faariqin wailaa lakana kul man khalafa اjumhuura fii amrin اجtihaadiy qad khalac ribcaة اislaam wailaa arinta hadday saas tahay qof kastoo jumhuurta khilaafa جمهور cلمa sidaa bay leeyihin abu xaniifa sidaa bu ly sooma arinkaa hadii la tixgelina nin kastoo jumهuur khilaaf a l ninkan iسlamka waa ka baxay taana macquul maaha wa ankara xujiyaة iجmaaci dadka inkiray dadka maanta dhanna daalinayay oo warkan ugu daldalayay oo la walo salmnaad ku hay alshawkaniy wاllahu aعlam alimaam shawkani wa dadka diidan w aqulu marka waxaan leeyahay bu yihi hadalkaa markuu yihi kadib ijmac waad aragtay ijmac meel weyn taagnaa wax sahlan maaha low sulima الإجmاacu hadii la nabadgeliyo oo la yihahdo iجmاع waa suurtoobaya arinta hadday dhacdo faينbغي an يktasira bihi waxa haboon in uu iجmاعaas ku gaabto un keliya calى iجmاع الصaxaabati صaxaabada waxay isku waafaqeen qabla تafaruqihim intaanay ku kala faafin kahor ku kala baahin fi اأmsaari magaalooyinka inta aan saxaabada rasul sal alيه wasalam markuu rasulka alيه slat slam uu dhintay diinkan xambaaris iyo baahin iyo faafin buu u baahan yahay mayan ahayn marka macquulna ma dhammaantood meel keliya murtakiziin noqdaan nin baa kuufa aaday mid baa wuxuu ka dhacay bagdaad mid baa basre ka dhacay mid baa khuraasaan aaday mid walba meel buad mid baa shaam degay si diinka loo faafiyo marka wuxuu leeyahy intaanay kala baahin oo kala faafin oo kala tegin ka horoo kala quban ha lagu xambaaro hal yihah wax alla waxay waagaas ku waafaqeen laakiin markay kala tegeen waa arin bmana calaama su-aal saaran buu le whadihi طariiqaةu wadadan hadda aan sheegayno manqulaة can اlimaami axmeda iyadaa laga soo gura imaam axmed وذلika ka waxaa kamida kaإجmاعهم calى qitاaل maaniع الزakاة siday isugu waafaqeen in dagaal lala galo nimankii ahlu ridada zakada diiday wa saa'iri ahli ridati nimanka ka soo haray wa iجmaacihim calى tanصiibi khaliifaةi الmuslimiin siday isugu waafaqeen in la magacaabo oo macnaa la cayino ninka khaliifaة اmslimiin noqona abubakr oo kale وعalى صxaةi imaamati abibakri abubakr imaamnimadiisi inuu khaliifaة mslimiin inay صaxiix tahay wanaxو dalik wii lamid ah. ijmacaasoo kale waa la tixgelin karaa hadal kama taagna bu leey w min اiجmاع صaxiix waxaa kamida ah ayضا ma dakara اimaam الshaaficiyu bqowli aimaam shaafiعي wuxuu yihi oo kale wuxuu yihi iجmاع اuma ummadda waxa isku waafaqdo calى اfaraa'idi ijmaع اuma calى اfaraa'idi ay isku waafaqdo faraa'idta diinta التي lاa يسع أحadا جaهلhاa oo qof ayan u surtoogen inuu jaahil ka noqdo salaad in la tukado in la soomo iyo اimaan bاqرآن qr'aanka in la rumayo kale والrasuul la rumay salى الlه عليه waسلم وuجوب الصلاة salaada inay waajibayso والsوم inay waajib u yahay والxaji inuu waajib yahay ومashruuعiyaة الآdاn وnaحوi ذaلiك in aadاn la sharciyey wixii lamida taasoo kala dhegeysanayna وبعض العلماء culamada qaarkoodna أdkل في الإجماع iجmاع waxayba soo geliyeen mا smوه waxay ku magacaabeen اإجmاع الskutي waay ku magaen iجmاع الskutي aan soo sheegnay iجmاع skutي muxuu yahay وهو an yaquula أxad الmجتahidiin in culamada qaarkood ay yihaahdaan wey mid kamida ah, qowla hadal uu yihaahdo fi الdiini ku saabsan fatwo uu bixiyo fayntashiru marka hadalka uu faafo baaho meel kasta uu gaaro walaa yunqal can غayrihi min الmجتahidiina inkaaru لذalika الqwl aanan laga soo warin isaga wixii ka soo haro culimmadii kale diidis qowlka ay diideen maala imaam maalik ba ama imaam baa hadal yiri mufti baa hadal yiri hadalki wuxuu gaaray culimadii o dhan wuu gaaray qof ka daba hadlo ka daba qaatay male arrinkan muxuu muujinaya kuwa kale inay raalli ku yihiin wa ilaa waxaa saarnaan lahayd inay ka daba hadlaan oo kritisaag sameyn yirahdeen war arrinkaas u sheegay ninkaa maaha haakada dawaaleyk وhakada dawaaleyk waqad akara bacضu الfuqahaaءi min اlاstidlaali bidalik fuqahada say u badan yihiin waa ay badiyeen dliishig ay soo dliishan waay leeyihin hebel baa yiri arinkaana wuxuu muujinaya inuu sax ahaa haddii uu sax aanu ahaan lahayn ama khalad uu ku jiro hebel baa wtigaa nool hebel baa waktigaa noolaa isku meel bay joogeen muxuu uga hadli waaye wma ilى dalik walaa yakfىa suquuط mihli dalika can darajati الdalaa'il الqaطciyaةi calى اأxkaam midin qoraya adalal midin qoraya adalal adalaail waa inaad ka dhigtaan dalaalat اqaطciya lakiin dilaalka dadku u qoray waa inay bedelaan walaa yakfىa ma qarsoono suquuطu mili dalika arinkaa inuu ka dhacsan yahay can darajati adilaalati اlqaطciyati calى اaxkaam dalaaladii qaطciga ahayd axkaamta uu tusinaya inuu ka hooseeyo shaki kuma jiro lanna sukuutahum maxaa yeelay aamuska culammada ay ka aamuseen qad yakuunu can cadami iطilaacin calى اlqowli madkuur waxaa laga yaaba inuu yahay iyagoo aanan muطaalacayn aanan dul istaagin hadalkaa la sheegay aw ltawaqfi fi اxukmi ama inuu ka tawaqufo hadalka wuu maqlay wuxuu kaga hortagana mahay lakin wuxuu yihi hafudlaan intaad ka baarisi sug aw amase liqasdi الtarawi ama inuu la qasdi inuu tartiibsanayo aanu iswaalaynin wey aw likowni اlqaa'ili imaama ama ninka hadalkaa fatwooda inuu yahay nin madaxo waajiba طaacati ay khasab ay tahay in loo hogaansamo وykhaafu mukhaalifuhu ninka khilaafay caalimka inuu khilaafan wuxuu ka baqayaa an yunsaba ilى اlmashaaqati in marka loo tiriray ninka kan imaamkii buu khilaafay aw ligayri dalika min اأغراaضi ama waxa ka soo haro oo bmanaa eh, eh, maaratay ujeedooyin kalea ka khawfi الmukhaalifi calى nafsi inuu nafsadiisa u boqoo kale ninka w khilaafe إida sharaxa bاmukhaalafaةi haduu yihahdo anu waan khilaafsana ilan waa ninkaa nin madaxa waa nin caalima ah, isagoo madaxa u wax fatwooday haddii caalim kale uu ka daba hadlo wuxuu ka baqay in xabsiga la dhigo layihahdo imaamka hadda ka hortin marka inuu iska gaabsada laga yaaba وkhاaصaة في الأحكاm المتacaliqaةi bالsiyaasaة الcاamة gaaraan arimaha la xiriira siyaasadda guud ee ummadda lagu hago calى أnahu yumkin اqowl laakiin iyadoo ay saas tahay waxaa suurtagala ana اijmaaca waxaa suurtagala in la yidhaahdo ana اlijmaaca ijmaacii asukuutiyi ee aamuska loo nisbeeyey xujatun wey xujadee xujatun غayru qaطciya laakiin qaطci maaha daniya farqiga udhexeeya qaci dani qacigi waan garan karna wixii mutawatira ah, danina wixii suurtagala ay keeni karaan alijmaacu laa yunshiu xukma su-aasha kale imanaysa waxay tahay haddaan xataa niraaho ijmaacii dalil buu noqon karaa ijmaacii awoodma u leeyahy inuu amaamudo inuu dhaliyo xugum aanan jirin uu keeno meeshii marka uma suubada bul alijmac cinda alqaa'iliina bihi haddaanu qabana dadka leh ijmac baa lasoo deliishanaya laa yunshiu ma amaamudo ma soo dirisiyo ma keeno ma asaaso xukman ma keeno fi shariicati jadiidin cusub wax cusub horta kuma soo daraya meesha bal يcتaqd فيihi waxaa la اعtiqaadinayaa أnahu mstند إجmاaca inuu ku tiirsan yahay u cuskanayo إilىa nafsi daliil oo kitaabki iyo sunadii aw qiyaasin ama qiyaas calimnaahu aw jahilnaahu ama aan ogaana ama aan jaahil ka noqona labada meel umuu madax kula jiraa wey laakiin keligii inuu daliil la yimaado arrintaas ma suurtoobayso taana waa arrin muhiima ijmac kastood aragtid waa inuu meel ku tiirsan yahay lakin ijmac keligii walidaalika waxaa fahmaysaa dhowrka daliil uu sheekh iska daba keenay aayadaha uu ka jawaabay allah mustacaan haddana intuu baxay uu soo kala dhimay sheekh laftirkiisi inuu usalugsan yahay moodaayo xoogaa yar uu leeyahay yaana laga badbadinayno noocan ma laakiin waa lasoo dhoweynaya buu leeyahy tanbiih qowl اlmujtahid uu leeyahy laa aclamu fi اlxukm اlfulaniyi khilaafa marka waxaa jira masaa'il wuxuu ku baraya isilaax isilaaxyada ka mida marka fiqigii la baranayo haddii nin mujtahido caalima uu ku yihahdo laa aclamu fi اlxukmi اlfulaniyi khilaafa xukumkaa hebel wasaaisa xukumka sidaasoo kalea wax diidaya khilaaf ma og hadduu ku yihahdo laysa iddicaaa lilijmac dad baa ku sirma wey taasu maaha sheegasho uu sheeganayo ninka kan arrinta mujmac caleyhi inay tahay taasu maaha macnaheeda inuu sheeganayo falacalahum اkhtalafuu huwa laa yaclam waxaa laga yaabaa inay iskhilaafeen khilaafan markuu leeyahay isagoon ogeyn ومع hذا فhذا القول حuجة عiنd البعض إdا kaثura القائلوuna بالxكم xujo ayuu qofka kanu ka yahay dadka qaarkii hadii dadka hadalkan xukunkan yihaahda ay bataan واجتahd الcاalimu في الbaحثi caalimkina uu ku dadaalo baaris uu baarayo falam yجتahid في الmasألaةi khilaafa bayna أhli الcilmi aanu helin wax diidayo khilaaf aanu ka dhex helin dadka ahlucilmiga وkana الbaaxiثu ninka baaran u yahay min ahli ijtihaadi uu yahay dadka ijtihaadka ahalka u ah waan ogaan doonaa ahliyat اlijtihaad marka huna laa aclamu fi اxukmi اfulani khilaafa markuu dhaha ijmaac maaha waxaa laga yaaba khilaafka inuu yimaado isagoo aanan ogeyn lakin maca dalika haddii caalimki intuu dadaalo oo baaro oo masalada uu dabagalo oo meel kasta u aado oo kutubtii uu rogo oo weydiiyo oo baxi uu sameeyo iyada laftirkeeda waxa weye waa wax lasoo dhoweyn kara wey tanbiihun aakhar baraarujin kale قد ألف بعض العلماء في إثبات الإجماع وبيaan المasائل mجmع عalيh culamada qaarkood waxay ka alifeen say iجmاع u sugaan ee masaaئiشha laisku iجmاacay ayay kutub ka qoreen وmin أمثaliha waxa ugu wanaagsan kitaabu maratib الإجmاع لبن xaزmi ba iska leh dakara فihi الmasائل الmجmعa عalayha wuxuu ku sheegay masaaئiشha laisku waafaqsanya وتacaqبوا في kaثيiri minha بن تaymiya in fara badan ee masaaئiشha kamid waxaa ku dabagalay iبn تaymiya oo ka daba tegey وkitاaب مطبوع متdاawل waa kitaaب طبcisan oo la haysto واnظر لمaعرفة masائل إجماع أيضا kitaaب الإفsاح لبن hbyرة si aad u aqoonsata masائل إجmاع kitaabkana u noqo wa الإجmاع لبن المنdir kitaabkana u noqo mndir u leeyahay وموسوعة الإجmاعna u laabo للdكتوr سacدي أبujayd kitaabka u laabo iyada masaadirtan runtii waa muhiim qaarkood meeshan ku arkayay inay idin yaalaan caل الأqل intaad dul istaagteed bal ijmaaca iyo mumaarasayntiisa baab walba markaan ka baxan haddaad hal warqada ka akridid kutubtan aad madaxa ku qabatay cala aqal mustaqbalan waxbay kuu faa'ideynaysaa w lakin haddii ay meeshan uga tagin dhibkeeday leedahay albaab الraabicu baabka afaraad aladilaة اlmukhtalafu fiiha waa adilada laysku khilaafsan yahay meeshaan isaga joojinayna maadaama ay tii kale ay noo dhamaatay وإلى هنا وبالله التوفيق